بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين xalay waxaan noo dambeeyey oo wakhtigu nooga istaagay hadalkii ibnu qudaama abi maxamed cabdullaahi ibn axmed ibn maxamed oo ahaa xadiistii loo daliilsaday labada ahayd oo loo daliilsaday hamsa salawaatin shan salaadood loo daliilsaday in laga jawaabay xujana aysan ugu jirin xoogaana hadalkiisu xalo waan boogsiinay ibnu qudaama laakiin hadalkiisu hadal aad muhiim u ah marka gabagabadiisana wuxuu yidhi faama xadiiu lcaraabiyi xadiiska caraabiga oo khams salawaad lagu sheegay wadaadaduna ay u xujaysteen inaan ciiddii lagu sheegin salaadii ciidda inay waajibta ay lagu sheegin falaa xujjata lahum fiihi wax xujo iyo wax gara iyo wax burhaana kuma ay labiye nimanka u daliilsaday maxaa dhacay lianna alcaraaba dadka reebaadiyaha laa talzamuhum ljumcatu jumca ku laasimi mayso mar haddaysan jumca ku laasimaynin oo taalleysla ogya muttafaq tahay bayna alculamaa ay tahay licadam alistiiaan inaysan meel deganayn falciidu wlaa ciidduna waaba ka sarraysaa jumcadooda ogolaydeen inay waajib tahay oo muran uusan ka jirin haddaysan ku waajibaynin ciid inay ku waajibtana hee waa min baab alawlaa marka xadiiskaas acraabta warkeeda uma yaallo weeye dadka ahluxadarka walxadiiu alaakhar xadiiska kaloo shanta salaadood lagu sheegana buu yidhi maqsuusun waxaa lagu khaas yeelaya waa xadiis caama waxaa lagu khaas yeelahayaa bimaa dakarnaahu adiladii aan sheegnay yaa lagu khaas yeelaya wax looga soo reebahayaa buu yidhi ayib calaa annahu inamaa saraxa wuxuu caddeeyey xadiiska asaga biwujuubi alkhamsi shanta salaado waajibnimooda caddeeyey buu yidhi wa khasaha nebigu wuxuuna ugu khaas yeelay bidikri sheegid weeye lita'akudiha shanta salaadood inay arkaanta islaamka ka mid tahay oo adag tahay ayuu nebigu ugu gooni yeelay weye wa wujuubiha inay weliba waajib ku tahay cala alacyaani qof walba goonihiis looga rabo w in gooni looga rabo ayuu nebigu xadiiska uu sheegay wey wa wujuubiha inay waajibnimadeeda cala dawaami joogtaa u tahay leylan wa nahaaran bay joogtaa wey salaadaha iyaga wa takaruriha iyo inay soo noqnoqonayso soo noqnoqonayso casar duhur maqrib mid walba saacad walba ay ku hayso wey fii kulli yamin wa leylati ay soo noqnoqonaysa wey hawshaasu nebigu saasuu hamsa salawaad dadka ugu sheegayo u adkeeyey buu ku yidhi sheekhu imaamku ku yidhi wey waayruha ayada ayrkeed soo maaha oo jumcaday ka mid tahay oo ciiddii ka mid tahay ciidaynkii oo janaasadii ka mid tahay oo hawlaha iyaga salaadaha kaleo waajibkaas ah soo maaha yajibu wuxuu ku waajibaa buu ku yidhi naadiran si naadir ah markii janaasa dhacdo qof dhinto markii ciiddu soo gasho ciidulfitri markii ciiduladxaa soo gasho si naadira oo gooniya sabab ayay ku waajibtaa buu ku yidhi walicaaridin iyo arrin keensatay oo sabab u awo salaatulkusuuf iyo qusuuf waxay waajibaan weeye markii sababkooda la helo qoraxdu madoobaata ama dayaxu madoobaada ay sababkooda la helaaw sheekhu saas wax u kala agaasimay imaamku raximah allahu taala raxmatan waasica warkiisu marka waa iska caddaa ibnu qudaame heer saru ahaa waxaa weeye haddaad tiraahdeen salaadaha ciid waajib ma aha leanno laguma sheegin xadiista hamsu salawaad sheegtay maxaad ka tiraahdeen salaada jumcaha weeye laguma sheegine adile kale ku waajibta ciiduna adile kale ku waajibta wey garta waa in la kala qaato hawshaa maxaa la yidhaha saas ibnu qudaame waaji hadalkiisaas eh, nuqushu waa badan tahay laakiin aan iska gaabsanne wax yar aan ku daro ninka la yidhaahdo cabdallah ibnu cabdiraxmaan albasaan ee eh, wuxuu leeyahay asaguna imaamkaas wuxuu leeyahay ama axadii اlcaraabiy soo maaha xadiiska reebaadiy oo la xujaystay falaysa fiihi ma yadul calى cadami wujuubiha ciiddu inay waajib maxaa la yidhahdaa aysan ahayn wax ku tusaya xadiiska kuma jiraan buu yidhaha ku qaldami maxaa dhacay sheekho lianna su'aalahu qofka acraabiga ninka acraabiga reebaadiya su'aasha uu weydiiyey lilnebiyi sala allahu alay sl nabiga ilaahay uu weydiiyey wa ijaabatuhu nebigu uga jawaabay iyaahu asaga uga jawaabay huwa waxaa weeye bisadadi cadayn iyo dhexdeed weeye maa yatakarar waxa soo noqnoqonaya fi yowmi waleylati wey min asalawaat salaadaha wixii yowm iyo leylin soo noqonaya ayaa ninka loo caddeeyey weeye oo min mafruudaati ah wey salaadaha waajibka ah wey falaa yamnacu ma diidahaya marka xadiisku falaa yamnacu alcaarida wixii soo bambaxa oo sabab ku yimaada sida ciideenkaoo kale iyo janaasadoo kale iyo taxiyatulmasjid iyo xadiistaa ma diidaysa buu kuri sheekh shuqulna iskonebe laysa ma ahanin weeye falaa yamnacu alcaarida weeye laysa ka salaatay ciidayn allatayni huma shukrun lilahi tacaala cala tawaal salaadaha ciidda maxaa loo waajibiya hadda in lagu xikmatu sharci uu ka leeyahay salaadaha ciidda in la waajibiyo maxay tahay wadaad kuu ishaaraya haddan iska fiiri wey inaad garato xikamka shareecadu ay wado asraarta ay wadato waxyaalaha ku qarsoon waa muhiim wey sheekhu hadda hawshu kugu baraarjinaya wuxuu ku yihi salaadatu ciidaynku horta meeshaan waajibkooda xadiiskaa ma diidaayo maxay laakiin ayagu u waajibeen waxay u waajibeen buu ku yidhi humaa shukrun lilaahi tacaalow ilaahay baa loogu shukriya labada salaadoo ciidaynka ilaahay baa loogu shukriyahayaa oo maxay tahay calaa tawaali nicamihi nicmooyinkiisa israacraacahaya oo qofka somaalia isu fangalahaya ayaa loogu shukrinahaya alkhaasati oo khaaskaa weeye khaaska maxay khaas ku yihiin bisiyaami ramadaan markaad ramadaan soonto oo bishii ramadaan waajib aad soo gudato waxaa nicmo ilaahay oo salaaqiyaamu leyl aad la timaaddo oo taraawiix aad la timaaddo nicmaa kugu waajibtay shukri oo maxay tahay salaatu ciid baa ku haysa ciid alfitr baa ku haysa marka salaadanu waa salaatu shukri loo waajibiyo hawl gooniya weeye hamsa salawaad ha kula soo ordi buu ku leeyahy wadaadku hawshaa isma qabato shuqulna kuma lew marka waxay ku waajibday waxaa weeye salaadahaas calaa nicmat calaa tawaali nicmati alkhaasa weeye ilaahay nicmooyinkiisa weeye bisiyaami ramadaan wa qiyaamihi iyo istaagii loo istaagay tan kalena maay ku waajibtay ciidul adcaana maxay ku waajibtay wa adaa'i almanaasik xaj markii la gutay oo rukni weyn oo min arkaan islaam uu dhacay yaa la war ilaahay u noqdo oo u shukriyo nicmooyinka iyo barwaaqada hawshaa maxaa layaa ugu shukriyo wey marka waxaa waajibtaa iyaduna hee ciidul adxa baa ku salaaxaysa oo ku haysa wey marka hawlaha hawlo shuqul iskula ma ahane diinta foodayaan la isu gelino halla kala agaasimo saasuu wadaadku ku leeyahay wey saasuu wadaadku ku leeyahay marka hawshaan nuquul badan baa jirtee labadaa naqli waa nooga fidan tahay hadalka wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa tawdiixa tawxiid alaxkaam buu hadalkaa ku leeyahay weeye mujalladda saddexaad safxada soddon iyo lix ayaa laga fiirin karaa w ayb marka kabacdi waxay u daliilsadeen ama wadaadka halkan muxaadara ka jeediya u daliilsaday oo miaal u keenay inaysan salaadu ciidaynka waajib ahayn bimunaasaba mulaaxadaad baa isoo gaaray waxaa la wadaagta halkan muxaadara ka jeediyey baa tiri ciiddi maadan kale rajixin baa tiri hadeed ma garanahayo anugu moogtahay maxaa la yidhaahda meelad loo soco maba garanayo haddaan la dhin wadaagki muxaadarada jeediyey wadaagki miyaa la caay ma diintiisi iyo aabbihiis iyo hooyadiis iyo qoyskiis iyo qabiilkiis miyaa la caay wadaagki muxaadara jeediyaali wadaagkuna muxaadara waa jeediyey haddii adiga hadda lagu yihahdo hebel hebel lagu yihahdo miyaa lagu caay haddii lagu yihahdo ninkii reer hebel hadduu miyaa lagu caay wadaadku muxaadaro waa jeediye waan anaguna waan naqdinayna waana ka hadlayna waana tacliiqina wax dhibana ma laho intaa wixii ka dambeeya oo aflagaada ah baa gogol iyo geed laysku geynahayaawo ama in la wadaadkii muxaadarada jeediyey hadda anigu waxa ku jira ma garanba iyo tacliiqa ku jira amaa salaatul ciidayn maadan kala rajixin hameenka u dambeeyaan kala rajixi doonaa insha allahu tacala marka minhaaj lama xantee ha degdegina marka wadaadkii muxaadarada jeediyey wuxuu u daliilsaday in aysan salaadu ciidaynku waajib ahayn wuxuu u deliilsaday taxiyatulmasjidka iyo witirka iyo howlahaas u deliilsado wuxuuna yidhi jamaahiirulculamaa ma qabaan salaadaas inaysan waajib ahayn ma qabaan wey jamaahiirulculamaa qowlkuusan xujo ayn xalan soo dilin sallayna calayhahe arbaca takbiiraat biljanaasana xala ku tukanay wey midda ayada agga u tuur warkaasagaajanaagutukawaxaa kuu soo haray weliba markaasu wuxuu sheegay w wadaaddaa waxay qabaan inay waajib tahay waa sax wadaaddaa inay waajib tahay qaba adilladooda ka niqaash adugu haddaad tabar hayso ood aqoon u leedahay ka niqaash adilada wadaadada waajibka yidhi maxaad adigu meelu xaarxaaranaysaa ka niqaashoo ka hadal wey laakiin hawshu ma aha in la isu qariyo ma aha weeye marka ah, hawsha hawl gar ah maaha hawsha hawl gar ah maaha culamo qabta inay waajib tahay waa jiraan waana badan yihiin adiladooduna waa xoog badan tahay waxayna ku xoog badan tahay taxiyatulmasjidka iyo witirku sabab gooni ah oo ah masaajidka kownka masaajidka aad soo gashay ood salaamayso ayay ku waajibaysaa siday ragcatay awaaf ay ugu waajibahayaan markaad awaafka dhammayso ay ugu waajib waajibahaya ayay tanna ugu waajibaysaa marka hawlaha iyaga waxba maxaa la yidhaahdaa yaan lagu mashquuli waxa xujada waxa lagu kala baxaya alkitaab wasunna waijmac اlumma wa qiyaas saxiix ayaa lagu kala baxaya wax kale oo gar ah ma jiraan wix intaa ka soo hara hum rijaal wa naxnu rijaal wey ayaguna waa rag waxaa weeye annagoo rag baan nahay wey ah, muxuu yidhi gabayaagii soomaaliyeed qooraha waxaa looga leeyay rag waa inu isku qayr yahay wey labada xaniyood waxaa na looka wada lolay waa inaan isku mid nahay wey nin nin ka fiicano ma jiro wey ama xujada iyo gartee daliilka waa lagu kala baxayaa wey asaga unbaa lagu kala baxaya lakin wax kale ma ogolin wey mulaaxadada lixaad aan ugu gudbaayo waa almulaaxada saadisa waxaa weeye alkalaamu cala alaaya aayaddii uu daliilsaday oo yidhi fasalli lirabbika wanxar inaan ka hadalno ayadda aad bay u fiican tahay w caawana waa dul istaagaya insha allahu tacaala waxaaba laga yaabaa iyada keligeed inuu kalaam ku dhammaado wey ayib leannu qur-aanka waa layska fasiranaya waa layska wata laakiin waxaa laga yaabaa inaan maxaa la yidhaahdaa hoosba aan loo degin baa laga yaabaa ayadda ayada ayadda su-aalaha ku jira su-aashkood waxa weeye iyo suuraddaba suuraddan ayada horta ma maki ba mise waa madani su-aasha ugu horaysa ku qabanaysa waxaa weye suuraddan aad ka hadlaysa sheekhu iyo aayadda aad daliilsanayso horta ma makibaa mise waa madani wey isilaaxa madanigaa iyo midka makigaana waad kala taqaanaan w haddiidan kale aqoonna meelahaasi culumulqur-aanka ka fiiriya w ninkaan garanaynin laakiin inaad iga aqoon badan tihiin oo rag badan idin ka mid ah, ad garanaysaan shaki kuma jiro su-aasha labaad su-aasha labaad oo u baahan in laga jawaabo waxa weeye malmuraadu biاsalaati fi اlaaya aayaddan salaad baa lagu sheega fasalli baa leey war salaadan maxaa loola jeedaa maogta haddaad aayadda inta wax ka soo goosato aad iskala soo boodo hadde maxujay noqonaysaa horta salaadda maxaa loola jeeda inaad isweydiiso niman takfiira waxay inii dhex fadhiisteen reer baled xaawo famtaxinuuhunna itixaama weli waa ka jawaabi la'din famtaxinuuhunna halla itixaamo reer baled xaawo o dhan inta laysu keeno halla itixaamo islaamkooda iyo iimaankoodaba wax xujo ma ah waxaa la rabaa hoos in loo dego adilada hoos loogu dego maxaa laga wadaa hoos in wa kalagal qaato aayaddan marka salaada lagu sheegay wadaadda allow maxaa looga jeedaa waa suaal ayaan u bahan laga jawab labadaas su'aalood ayaan ku gaabsanaya su-aasha koobaad oo maa aayaddan mamaki suuraddan mamaki baa mise waa madani wadaaddadu waa isku hayaan ikhtalafa almufasiruun suuraddan inay maki tahay iyo inay madani tahay waa la ysku maandhaaf qolo meel bay ku dhufteen wey maxaa raajixa qolo waxay dhaheen jumhuurtu waxay qabaan inay tahay suuradaanu maki inay tahay bay abaan jumhuurtooda halkaasay mareen wadaadda waliba culuuma qur-aanka aad ugu fiicfiican ee uu ka mid yahay sheekh khaalid ibnu cumaan asabti baa ka mida ah, culuumulqur'aan badan leh wuxuu raajay waxaa weeye dadka yidhi jumhuurulculamaa waxay qabaan inay tahay maki inay tahay haddii marka waa maki suuraddan la yidhaahdo inaad u xujaysa silsilaatulciidayn hee bannaanka ku dhacdo waa duushay warkaa miyaan fahanteen horta lannu maka laguma jidaynin ciid iyo gawrac iyo udxiyo laguma jidaynin intaa madood baan ka qabnaa madiinahawshaa lagu dejiyey oo lagu waajibiyey oo lagu jiday lagu sharciyeeyo marka haddaad tiraahdo jamhuur waxay qabaan suuraddii waa maki haddaad tiraahdo xuja kuuguma socon mana dliisan karti mana deliisan kartid taa horta waa in la ogaado ayb laakiin wadaaddo kale waxay qabaan inay madani tahay waxaa raajixa waxaa raajixa inay madani tahay waaa raajixani ma tahay maxayna raajix tahay maxaan ku daliishanaynaa waxaan ku daliishanaynaa fi saxiix muslim fi saxiix muslim lanno intaana saxiix muslim u tegin haddii wadaaddaa waxay qabaan haddii suuraddu waa maki xataa la yidhaahdo aayaddan ayada oo fasalli lirabbika wanxar aan ka soo reebno oon dhahno suuradda inta kale waxay ku soo degtay mako aayaddaanuna si khaasa ah waxay ugu soo degtay madiino si aan u xujaysanno horta warka miyaad garateen aayadda intaan aan ka soo siiban dhanayn suuradda suuradda inteeda kale maka naga geeya aayaddan aan ka soo siibanno madiina aan ku fariisinno marka miyaad garateen wax la kala sasarifa ha la kala gogooyo wadaaddaa warkaa yidhi warkaa inaad fahamtaan waa laga maarmaa w ayib warkaa in la fahmo waa laga maarmaa leanna waxay saa u leeyihin waxay saa u leeyihin waxay leeyihin isma qabadaan hawshaa salaad iyo naxar iyo isma qabtaan iyo mako marka andhahan suuradda inta kale makay kusoo degtay intaana madiinay kuso degtay andhahan aan kala goosanna wey wadaadda saas yiri asalkuna waxaa weeye waa inaan la kala goyn wey waa jiraan suurado la yidha aayado la yidha saa la yidhahdo oo la yidha makana waa kusoo degtay madiinana waa kusoo degtay laakiin asalku waxaa weeye la raba inaad ogaato dad qur-aan fasirayso suuraddu waa inay hal meel tahay allahuma bidaliil inaad hesho ma ogiye suuraddu waa inay hal meel kusoo degtay wey marka haddii marka halkaa la maro wax daliil kuguma jiro qaacidada usuuliga ayadoo xala soo marnayna waa kugu jirtaayo idaa tadaraqa alixtimaalu ila daliil baطala istidlaalu bihi inaad deliisato waa buraysaa xujana umalid garna umalid waa lagu kala tegahayaaw ayb maxaa raajixa waxaa raajixa suuradda inay tahay madayn inay tahay waxaan u daliisana fi saxiix muslim waxaa ku sugnaatay anas ibnu maalik radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi baynamaa rasuulu lahi sal bayna adhurina wakti nebi maxamed calayhi salaatu wasalam annagana dhex fadhiyo fi lmasjidi masaajidkana na dhex fadhiyo masaajidku waa kee waa masjid nabowi masjid nabowi anas waad garanaysaa asagoo toban jir ah ayaa hooyadiis nebiga u keentay waxayna ku tiri nebi maxamedow anas waa wiil caqli badane ha kuu khidmeeyo Ah, marka anas masaajidka uu ka hadlahayo oo uu fadhiyo nebi maxamedna la joogo waa masjidka madiino weeye nebigu marka wii nadhex fadhiya fi eh, lmasjid nadhex fadhiya id aqfaa iqfaa'atan wey mar buu nebigu xoogaa gamacyooday oo lulmooday oo xoogaa indhaha saa isu geliyey wey xoogaa nebigu waa lulmooday indhuhu saa isu geliyey wey kabacdina maxaa dhacay marka hawshaa dhacday uma rafaca rasahu nebigu ala madaxu aaday marka oogaa gamaayooday madaxu karu qaaday mutabasiman asagoo dhoolla cadaynahaya oo nebigu qosle muunsoonaya biabi huwa wa ummi iyo nebigu calayh salaatu wasalaam ayuu waxaa la yidhaahdaa yuu madax kor qaaday wey qulnaa waxaan nidhi maa adxakaka yaa rasuul allah nebi maxamedow maxaa kaa qosisiiyey ile saxaabadu way arkaan isbeddelka jira isbeddelka jira iyo nebigu xaaladdu markii hore galay iyo xaaladda hadda timid way arkaan iyo qosolka way arkaan wey maxaa kaa qoslaysanay nebi maxamed alah salatu salam saxaabadu ma ahayn dad iska maxaa la yidhaahdaa iska socda ma ahayne dad cilmiga iyo wax qaabka wax u socdaan la socda wixii su'aal ku jirtana su'aal ka keenaya waxa kaloo cadna inay cadday u arkayo qaadanhaya ahaayon laakiin annagu waxaa laga yaabaa iyo dadka maanta jooga waxaan su'aal ku jirna su'aal baan ka keenaynaa wixii su'aal ila iska weydiiya looga baahnaana waa ka tegayna waa ka aamusaynaa khalad iyo qaabka saxaabadu socdaan qaab ka duwan ayaan maxaa la yidhaahdaa yaan u dhaqmaynaa annagu wey nasal allah asalaam qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi unilad waa la soo dejiya calaya dushayda waaa lagu soo dejiya aanifan hadada waaa lagu soo dejiya suuratun baa lagu soo dejiye suurad aayad ma aha maaa lasoo dejiyey suuratan baa la soo dejiyey wadaadadii markay yidhi aayad baa halkaa ku soo degtay oo suuradda qayb baa ku degtay maka warkoodii waa buray wey suurad baa lagu soo dejiyey nabig alai slat slam wey faqara'a nebigu wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaan raxiim ina acطaynaaka kalkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar buu nebigu akhriyey marka halkaa fi saxiix muslim ayaa xadiikaa ku jira w xadiikaa saxiix muslim ayaad ka muraajacayn kartaa marka nebigu waxaa halkaa ku caddaatay suuraddu inay madiine ku soo degtay aysan aayad maki suuradduna aysan maki ahayn ay madani tahay wax la kala goynahayana aysan jirin ayaa horta taasaa raajixa wey taa horta marka halkaasaad uga biskoonaysaa oo hawsheeda iska daynaysaa kabacdi maxaa leeyahy uma qaala wuxuu yidhi atadruuna mal huwa alkawthar kawtharka miyaad garanaysaa dad waa fasirahaya ila qur-aanka nebigaa fasiraya qur-aanka markaad fasirayso wuxuu leeyahay darajaad la qaado waa inaad darajaadkaas haddaad seegto hooggaa iyo ba'abaa dhacaya darajaadkaa muxuu yahay qur-aanka marka koowaad waxaad ku fasiraysaa alxadiis almarfuuc warka waa inaad fahamto quraan maxaad ku fasiraysaa alxadiis almarfuuc nabiga cali axaadiisu ku fasiray qur'aanka yaa lagu fasirahayaawo kabacdi xaggeen la aadaysaa qur'aanka asagaa laysku fasirahayaawo kabacdi tilaabada saddexaad qaadaysa maxay taa aqwaalu saxaabad ku fasiraysaawo hawshaas u soconaysaa haluma jar saasa loo wadaya hawsha wo laakiin haddaad marka horeba ka bilowdo saawiga waxaa ku qoran he saawiga xaggee jooga har saawi meeshan xuma yaallaan shaa waxaa la rabaa meel koraal raba in la aado saxaaba iyo nebi maxamed iyo qur'aanko laysku fasira ilaahay aayaddan saanu ku yidhi tanna saanu ku laysku fasira ayaa la rabaa wey laakiin inaad la soo aaddo wadaadaya samakhshari baa yidhi iyo saawigaa yidhi iyo jalaalaynka ku qoran tahay hawshaa waxba maa laguma lugo hawshaa iyadaa wey marka qaabka wax loo fasiro waa in lala socdo marka nebigu waa weydiiyey xiya atadruna maa huwa alkawharu kawharka miyaad garanaysaan qulnaa waxaan nidhi allah warasuulu aclam intaan horta ka bixin nebigu hadalkaayadda u akriyo faqara bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa loo deliilsadaa in bisinka lagu arin karo eh, salaadda in lagu akhrin karo marka waa garatan faylata culummada qaba in salaadda bismi illahi raxmaan bisinka lala jahri kara salaada markii la tukanayo yaa u deliilsadaa walaa xujata lahu wax xujo iyo wax garana hawshaa kuma aylow hawshaa yeeli mayno hawshaa lama yeelaayo waayahanaba waxaa la soo qodqodahayaa hawshii ay ku shahiideen oo ku dhinteen oo dadka sunnada in la bara ahayd oo bisinka la siraysta ahayd oo dhaqankii saxaabada ahayd oo nebiga ahayd ayaa hadda waxay leeyiin wadaadda boorka inta inta la xabaalo dib loo celiyo hadda bismillahi raxmaan rahiim manaabirta iyo maxaaribta hadda ha lala soo fadhiisto taa iyada waxaa la yidhahdaa raadkaaga inaad meel ugu noqoto raadkaaga saaka aad ka soo guurtay inaad dib ugu guurto ayaa le waa nin lumay wey Ah, hawsha waa rag lumay w hawsha hawl sa ma hawsha hawl sa ma hawsha hawl saxa ma aha hawsha iyadaa wey marka hawshan bisinka in la akriyo gar looguma le wey hawsha gar looguma bisinka iyo jaharkiisa mar baan hadday naftu ay ii saamaxdo oon masaajid aan ku habsado markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacala warkay waa garatan baylad hadda masaajid ma haysto <laughs> warkay waa garatay ayib almuhim nabiga calayh salatu wasalaam waxaa kaloo ku jirta qulnaa waxaan nidhi allah wa rasuulu aclam ma la odhan karaa hadda ma la ohan karaa allah wa rasuulu aclam hadda ma la ohan karaa ayadana culummadu waa isku hayaa in warkaa la ohan karo waa la ysku hayaa wadaadda waxay dhaheen lama ohan karo allah wa rasuulu aclam lama ohan karo hadda maxaa dhacay nebigu ilaahay rafiiqul aclaa buu la kulmay hadda waxa dhacayana warkama hayo qaybkana ma oga hadda allah wa rasuulu aclam lama ohan karo wakhtigii nebiga bas unbaa la ohan karay wuu wadaaddana waxay dhaheen waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa wax dhibana male labadaa markii la dhedheaysta loo kala booday qolaa saddexaad baa dhedheaysata hada wa sawaab qola saddexaad baa jirto waxay dhaheen tafsiil aan gelino hadday tahay masaa'ishii diineed oo qur'aanka lagu sheegay oo nebigu xadiista ku sheegay waxaa weeye howlaha asagaa nebigu waa ogaa waan la dhihi karaa nebigu waa ogyaha allana waa ogyaha oo la odhan karaawo ama hadday tahay howlaha xawaadiista hadda gadaal ka imaanaya masaaisha annagoon ku ijtihaadayno tiknolojiyada hadda yaacaysa howlahan yaacayo gadaal ka yimid rasuulka og lama ohan kara hada wa saxiix hawsha marka in sidaa loo tafsiiliyo ayaa fiican aan ka socon qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fainnahu kawharku nahrun waa webi weeye wacadaniiyabaho ii ballanqaaday wacadanihi cafwan wacadanihi ii ballanqaaday weeye rabbi rabbigay aniga ii ballanqaaday oo ii yaboohay inuu isyuun doono wey wacadanihi rabbi caza wajal ii ballanqaaday wey alayhi dushiisa waxaa ahaaday khayrun kaiir khayr badan ba ahaaday dushiisa wey ilaahay subxaana watacala naga waraabiyo oo nagu arooriya alla weydiisanaynaa wey nasal allah salaam huwa xawdu weeye waa dar buy nabig waa barkad iyo dar weyn buy nabigu calayhi salaatu wasalaam taridu ay ku arooraysa calayhi ummatii aniga ummaddaydaa ku aroori halkaasay ka cabbaysaa weeye ummatii yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaamo weeye aaniyatuhu asaga maxaa laya weelasha looga cabaaya ila meeshii hadday dar tahay nin walba wuxuu u wataa meeshan wax weela lama wato waana la imaanahayaa maxaa lagu cabaaya doonayawe weelalbaa la sii diyaariye we caza wajal xikmati weelalbaa la sii dhigay we marka qofna qofku cari warweelkaysi waa oomara dhihi maysidahe waaba kuu yaalla horay oad ka qaadanaysaa we ayb meesha laisku ciriiri maayo aaniyatuhu waxaa weye weelashiisu waxaa weeye cadad nujuum xidigaha samadoo kale we aad bay weelashiisu u badan yihiin wey fayukhtalaju waxaa la qabanaya oo la leexinaya alcabdu addoon baa la leexinaya oo minhu dadkaa ka midow dadkii ree darka inay ka cabbaan oo xawdka nebi maxamed ku arooraan oo biyuu u soo yaac ila waa la ooman yahay haraad iyo yowmaalqiyaama iyo maxaa laya qabri iyo meelaha laga soo baxo hawl badan baa taagan oo macshar baa maxshar baa la taagnaa wey hawl khataraa dhacda qofna wey dhididkiis maxaa laya uu qariyey wey qof walbi haraad buu sakaraad la yahay wey dad baa markay damcanaya darka ka cabbaan fa yukhtalaju alcabdu qolaa dhexda laga leexsanaya oo dhinaca loo leexinaya nacuudu bilahi min dalia qolaa dhinac loo leeisanayo malaa'igtu tay qabato yaa la kala tuuraya darka laga leexinayaaw oo dadka ka mida faaquulu waxaan oranahayaa buu nebigu calayh salaat wasalaam rabbi innahu ummatii midkan waa ummaddaydii eh, ilaahayow maxaa laga rabaa midkan ummaddaydii weeye maha layska daayo wuxuu nebigu ku gartay inuu ummaddiisii yahay weysaa ka muuqata salaadii baa ka muuqda wejigaa ka muuqda calaamadihii weysadii baa waxbaa ka muuqda calaamadii islaamka ayaa ka muuqda woy fayaquulu markaas alla wuxuu odhanahayaa innaka adigu nebi maxamedow laa tadri ma ogid maa axdaa wuxuu soo darisiiyey oo keenay bacdaka adiga gadaasha wuxuu diinta ku soo darisiiyey oo keenay oo bedelay oo bidca iyo khuraafaad iyo qusacbalaad iyo maa anzilahu biha min sulطaan oo diinta uu qalloociyey adigu warkama hayside ka leex ninkan waa laga shaqaynhayaa hawsha hawl atara wey hawsha hawl khatara wey wabadaa lahu min allaahi maa lam yakun yaxtasibuun adoo soo shaqeeyey oo soo dhididay caamilatu naasiba inay kugu dhacdo oo darkii nebi maxamed afka lagaaga dhufto oo lagaa leexiyo qof walbow haddaad nooshahaye adigu keligaa intaad geediyaro fadhiisato ood garranto siaad uga badbaadi lahayd oo isaga ilaalin lahayd ilaahay intaad isku xirto oo kutubta dhegaysato hawshaa ayadaa ka baaraandego hawshaa ha laga baaraandego aadna ha laysaga ilaaliyow hawshaa hawl khatarw marka diinta nebi maxamed in la bedelo oo wax lagu daro oo la doordooriyo oo khuraafaad iyo bidac iyo qusacbalaad loola yimaado oo sunnada dadka laga leexiyo oo bidaca loo horseedo oo waxaan jirin la keeno oo diinta maxaa lee qawaaniin la degsado oo shareecada dadka laga leexiyo oo sunnada la tuuro oo lee sunnada nebi maxamed waxba ma taraystee quraaniyiin baana liyahay annaga xadiista xadiis waa war carbeeda xagga u tuur ee qur-aankaa nugu filan la yidhaahdo warkaa asaga ah hee waxaa weeye dadka waxaa ku dhacayaan meeaasaas halkaasaa loo ina rabbaka labilmirsaad meeshaasaa lagu sugahayaawo hawsha ma sahlana nasal allah asalaama walcafwa walcaafiya marka hawshaa marka waxay naga anfacaday xadiiska uu kuu sheegay eh, inay suuraddaanu inay tahay he suura madaniya inay tahay ayay maxaa la yidhaahdaa yay naga anfacday xadiiska hawshaa xujada su-aasha iyada waa ka gudubnay wey su-aasha labaad waxa weye malmuraadu bisala fiiha aayadda suuraddan salaada lagu sheegay maxaa loola jeedaa wey taanaa marka warku ka taagan yahay wey mufasiriinta warkoodu waa badan yahay laakiin kama gaaro hadda qur-aan ma fasirahayo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar un aan ka taabanno mufasiriintu marka isku khilaafeen ibnu jariir oo imaam ulmufasiriin ah madhab goynayna lahaan jiro madhab jariiriya la yihao sida shaafici madhab u laha isaguna madhab u lahan jir lakin madhabkiisa inqiraaday wala kutubta ay qoran tahay ninkii laa madhabkiisa waa inqiraaday lagu yidhaahdo macnaheeda ha u qaadani madhabkiisa waa baatil iska ilaali wey xalan soo baraarujiyey haddii luga wadaadkan madhabkiisu waa inqiraado dad ku dhaqmaayo waa dhammaadeen oo waa baabeen haddii lu hadda cid ku dhaqanta ma jiro laakiin kutubtiisii ay taallo xujajkiisii adiladiisi waa taalla waana la xujaysanaya waa laga niqaashayaa limaada lianna waxaa weeye alaqwaal laa tamuutu bimowti asxaabiha dadka inay dhinteen qowlkoodii hadalkoodi ku dhiman maayo ibnu jariir hadduu dhintay qowlkiisii uu yidhi hee hadda caawa waa kula hadlaya waa kula niqaashahayaaw shaafici hadduu dhinto qabri la geeyey caawa waa kula niqaashaya qowlkiisi baa yaalla maxaa la yidhahda kutubtu ku qoran yahay uu kula hadlaya wuxuu ku leeyay saanaan idhi adigu maxaad ka tiri keen xujadaadii gartaadu ku leeyahay marka hebel waa dhintay qowlkiisu ku dhiman maayo ha ku qaldami ibnu jariir marka imaamu mufasiriina baan iskaga gaabsanaya warkiisa bn jariir wuxuu yidhi ikhtalafa ahlu tawiil fi salaati alatii amara allahu nabiyahu sal allahu alayh wasalam an yusaliiha mufasiriintu isku khilaafeen w mufasiriintii culimadu waxay isku maandhaafeen waxaa weeye salaada ilaahay uu ku amriyay nebigiisa inuu tukado suuraddan ayaa laysku maandhaafay wey wa macnaa qowlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisa wan xar labadaba waa la ysku khilaafay wey labadaa eray waxa laga wado mufasiriintu waa isku derdereen waana isku maandhaafeen wey kabacdu wuxuu sheegay toddoba qowl inay ku jirto uma dakara sabcata aqwaal anaa hadalka anaa dhahay toddoba qowl buu sheegay oo suuradda aayadda ku jirta ayuu sheeg minha waxaa ka mid a salaatlciid in lagu fasiray salaadan in laga wado toddobada qowl waxaa ka mida meesha wixii kalo aqwaal meeshaad ugu noqonaysaa wey salaatulfajarka oo yowma naxri marka yowmal carafa la istaago oo carafa laga soo rogmado habeenka musdelife la baryahayo salaada fajar oo la tukado ayaa salaadan laga wadaabaa ka mid a ah aqwaasha meesha ku jirta wey Ah, fasalli lirabbika salaat lfajr hee wanxar gawracana gawracow warkaa waan garatay horta wadaadda maray baa jira anigu hawsha hadda xog mashquuli maayo laakiin hadda waxaan rabaa wuxuu yidhi waxaa ka mida aqwaasha meesha ku jirta salaatulciid baa ka midow waxaa ka mida salaatulciid oo goormaa yowm alxudaybiya maalintii nebiga xudaybiya lagu celiyey hee ood garanaysaa oo nebiga isagoo raba inuu cumraysta laga celiyey oo suuratu fatxa ay ku soo degtay oo nebiga quraysh isagu ay wada hadleen kabacda nebigu ka noqday sanadka dambana cumratulqadaa soo cumraysa la yidhi sanadkaasay soo degtay salaadaasaa lagu amray bay wadaada dheheen wey salaatulciid weeye oo yowmka isaga ah yaa looga hadlaya wadaada dheheen wey hadalkaa ymciidka marka laga hadla waa ymudaybiya taasay ku qaydeen ayaga laftooda ee ma ahaata mar walba ma aha taasay ku qaydeen si kasta ahaatee wuxuu yidhi markuu hawshi wado ka hadla wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wawlaa haadii اaqwaal aqwaashan aan sheego tirada badan midda ugu haboon cindii aniga agtayda bisawaabi sida sawaabka saxda midda ugu haboon waxaa weeye qowlu man qaala qof yidhi weeye macnaa daalika fasalli waxaa laga wadaa macnihiisu waxaa weeye fajcal waxaad yeeshaa salaataka salaadaada waxaad yeeshaa kullahaa dhammaanteed waxaad u yeeshaa lirabbika rabbigaa u yeelwo salaadaadoo dhan wey salaatu ciid ha noqoto salaatu maxaa layidhaha eh, jumca ha noqoto salaatu witr ha noqoto eh, eh, ha noqoto qiyaamu leyl ha noqoto salaatu duhur ha noqoto casar ha noqoto waajiban sunnaad salaadahaagoo dhan waxaad u yeelaysaa hee kullaha waxaad u yeelaysaa lirabbika rabbigaa u yeel weyo cid kale ha la wadaajini wey la soco khaalisan xaalay baraxlaadahay weeye ilahay u baraxlaadahay weeye duuna maa siwaahu wix asaga ka soo haray oo dhan weeye oo min alandaadi waalaalihata aw warku waa garateen bayta aayaddan waxaa looga hadlahayaa weeye waxay ka hadlaysaa ikhlaas warku waa garateen bayta maxay ka hadlaysaa ikhlaas oo ah salaad gooniya lagama hadlayo waxaa weeye fasalli lirabbika ee liajli rabbika u tuko faqad weeye ma ciidba ma jamca ma ramadaanba ma taraawiixba ma casarba ma duhurba e ma janaasa waxa midna la kala qaadi maayo warka waa garateen baylata dadka qaar baa indhaha taagay waxa laga yaaba inay tafsiirka caawa ugu horaysa wey ah, tafsiirkaa inay ugu horaysa la yaaban yihiin ayaa laga yaabaa wey waa hawl inii taallo wey tayib hawl inii taallo wey aniga ima taalla hawsha iyada tayib min alhandaadi waalaaliya wakadaalika wuxuu yidhi sheekhu u fiirsa wakadaalika weeye waxaa weeye naxruka gowracaagu ijcalhu waxaad u yeeshaa lahu alla u yeelo gawraca meeshan looga hadlaayo maaha gawraculudxiya ma aha salaad maxaa la yidhahda udxiyo iyo eh, hawl la gowracahayana maiyo buddig la gowracaya ma ahane gawracana ilaahay keligiis u yeel ayaa la yidhi weye duuna alawthaani asnaamta iyo sanamyada sokadooda weye maxaasaa loo yeelayaa shukran lahu ilahay baad u shukrinaysaa ilahay u mahadnaqaysaa nabi maxamedow calaa maa actaaka wuxuu ku siiyey oo muxuu siiyey wuxuu siiyey soomaanan soo mar muxuu ahaa wrkii de wrkii weynaa nahrigii weynaa awdkii iy darkii la siy hawshii weynooda la siiya daraaddeed ayaad ilahay ugu shukriyaysaa w hawshaa ilahay ugu shukriyaysaa shukran lahu allaad ugu shukri calaa ma acaaka wuxuu ku siiyey oo min alkaraamati alla ku karaameeyo ku maamuusay wey waalkhayri iyo khayrka alla ku siiyey waladii midkaasoo laa kafaa'a lahu wax u dhig ma uusan jirin wey ilahay inuu xawdku siiyey oo darku siiyey oo barwaaqada ilaahay ku siiyey wax u dhigma ma jir marka ilaahe rabbiga u shukri weeye wakhasaka uu kugu khaas yeelay bihi asagaba min icaa'ihi siismadiisa uu ku siiyey iyaaka adiga uu ku siiyey alkawara khayrkaa weyn iyo webigaa weyn ilaahay ku siiyey daraaddiis ilaahay daraaddii u tuko daraaddiisna u gowrac ilaahayna u shukri wey awsha halkaasaa laga riday wey hawsha ah, halkaasa marka salaad khaasa wax la yidhaahdo iska ilowey hawl salaad iid iyo waxaas iska ilow iyo gowrac udxiyo la gowraco waxaa lagu warka asagaa ka naso warka asaga halkaasa laga tuurayo ayib wa inamaa qultu maxaa saa u tiri mujriiru mujriir waa nin waa niqaashaya mujriir eh waa niqaashaya jaamacad shahaado kama soo qaadan xerow maskiinana ma waa niqaashaya muxuu ku yidhi wa inamaa qultu daalika hawsha waxaanu yidhi wainamaa qultu daalika wla aqwaal waxaan u iri bisawaab sawaabkana asagaa saxa ku fadhiya waxaan fii dalika waxaan u iri weeye lianna allah alle jalla weynaaye jalla weynaa anaauhu ammaantiisii akhbara wuxuu sheegay nebiyo nebigiisa wuxuu u warramay sal allahu ala sl wuxuu u warramay bimaa akrama wuxuu ku karaameeyey bihi nebiga lagu karaameeyey oo min caطiyatihi siismadiisaa wey iyo wa karaamati maamuuskiisa wa incaami calayh inuu u nicmeeyey bilkawhari inuu khayrkaa weyn webiga maa ku karaameeyey oo siiyey wey uma intaas kabacd markii nebiga howlaha la siiyey waaweyn atbaca alla wuxuu raaciya walidaalika wuxuu raaciyey qowluhu fasalli lirabbika wanxar baa la raaciyey markii nebiga karaamo iyo maamuus weyn la siiyey baa waxaa le war haddii gallad laguu galay halla kala gar qaatee gallad haddii laguu galay oo laguu deeqay oo lagu maamuusay oo lagu weyneeyey maxaa lagaa rabaa inaad shugrida ilaahay u shugriyo wejiga dhulka udhig gawracna u sameeyo hawshaa marka waa hawl isku xihan weeye gallad la bixiyey hee iyo in laga abaalnaqo sa hawl isku xihan maaha hawshaa waa hawl iskun xiran wey hawl kala go'an ma aha buu ku ibni jariir hawshaa hawl kale kala go'an maaha fa kaana wuxuu ahaadu ku yidhi macluuman mid laysla ogyaha oo layska garanayay ahayd buu yidhi bidalika arrinta ayada anahu alle haa inuu ku anahu alle khasa inuu ku hasa inuu nebiga ku khaas yeelay bisalaati lahu inuu asaga u tukada keliga alle in loo tukada ku khaas yeelay wanaxri inuu u gowraco weeye calaa shukrilow inuu alle u shukriyo wey in lagu khaas yeelo wey calaa maa aclamahu alla wuxuu nebigu ogeysiiyey oo baray oo mina nicmatay in ilaahay u galladay u barwaaqeeyey allatii nicmadaasoo ancamaha alla ugu galladeey ugu barwaaqay calayhi cala nebiyi weeye biicطaahi alla uu siiyey nebiga iyaahu nebiga la siiyey alkawsara kawsarkaa iyo webigaa la siiyey falam yakun ma ahaanin marka hadday xaaladdu saas tahay likhusuuصi bacdi salaati salaad gooniya in lagu khaas yeelo waa salaatulciid la yidhaahdo wax xujo iyo wax garu kuma sugna bidalia dalika arintaasi duuna bacdin qaybta kaleskeedigu war hawsha haddaad garatay buu ku yidhi salaadan salaatulciid aayadda ha lagu fasiro ha lagu khaasiro wax garaya wax xujaa kuuguma jirta buu yidhi ee hawshaa isaga leexa wey wa bacdu naxri gowraca qaybo ka mida ah oo waa udxiya in la yidhahdo in lagu khaas yeelana gar iyo xuja meesha uguma jirta buu yidhi duuna bacdin maxaa la yidhahdaa qayb ka sokaysee wejin wax weji iyo wax garow leeyaana ma jirta buu ku yidhi markii waa garateen bay leedahay aayaddii qur-aanka ahayd farahiinna horta ma laga bixiyey Ah. arihiinna aayadda qur-anka hordambe laga bixiyo ah. wadaad baa waxaa la yidhi xoogaa soora inta loo keenay ayaa waaa marka soorti loo keenay yar masaka yar loo keenay xilli abaar jirto yaa dhakal caanaana lagu sidaayay markaasu war go-aan hayn xoogaagii soortaa gacantaydaad ka bixisay ah, illa waxay ka kala raacdee eh, caanibay kala raacday horta aayaddii qur-aanka ahayd gacantiina horta ma laga raaciyo daad ma lagu sii daayo aayaddi gacantiina horta laga bixiyo dhakal caanaa lagu sii daay dhiil caanaa ayaa lagu sii daayay maxaan ka raacay muxuu ku yidhi marka wabacdu naxri duuna bacdi wajhin wax wejyeele salaada qayb ka mida ah in lagu khaas yeelo ama gowraca qayb ka mida ah aas lagu khaas yeelo wax wejye ma ahanin we garna looma le weeye xujana uma signaanin id cilladu waxaa weeye kaana wuxuu ahaa hadalkaani aayaddu waxay ahayd xasan kuboorin lagu boorinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa shukri inuu shukri naqo calaa nicami nicmooyinka inuu ka shukriyo ayaa nebiga lagu boorinaya marka salaad gooniya oo liya salaatul ciid iyo gowrac gooniya oo liya udxiyo meeshaan ma taalla buu orad sagata warka asagana karna sabu ku yiri كبعد ابن جرير وبل هذا هذا النوجع وحكي مركب فتأويل الكلام فتأويل الكلام تفسير الكلام كلام كمركب لا فسره او ايات لا فسره او كو جلعيه waxa weeye idan marka ayada waxa weeye waa tan igadhays inna inna annagu a'taynaaka waan ku siinay weeyaa muhammad muhammad waxaan ku siinay alkawara weligii baan ku siinay weeye maxaan kuu siinay incaaman anagoo kuu nicmay incaaman nicmayn iyo barwaaqayn oo mina annaga naga ahaatay calayka adiga dushaale bihi asaga aan ku siinay wey wa takrimatan weeye karaamayn weeye oo mina annaga naga ahaatay allah laka adiga aan ku karaamayno ku maamuusnayn tafsiirka aayaddu saasuu noqonayaabay kala soco marka maxay noqonaysaa fa akhlis khaalis yee oo barax tir weeye lirabbika rabbiga waxaad u barax tirtaa alcibaadata cibaado u barax tir hadda salaadda hadda ibnu jariir wuxuu ku fasiray inay tahay cibaada hadda la soco hadda salaaddii inta laga wareegsaday ayaa waxaa lagu leeyahe cibaada hadda loo cibaadadoo dhan ilaahay u khaalisiyo minhaa waxaa ka mid ahe salaadaa ka mid ubrax yar u khaalisyeel baa lagu leeyahay u khaalisyeel ayaa lagu leeyahay halkaasaa laga dhahay wa afrid u gooniyeel weeye low alle waxaad u gooni yeeshaa salaataka salaadaada alle u gooniyeel weeye maxaade wa nusukika iyo gawracaagana alle u gooniyeel wey cibaadaadkaagoo dhan alle u gooniyeel salaadaadana alle u gooniyeel si gooni ila salaadu waa cibaado weyn wey gawracana alle keligiis u gooniye lianna gawracuna waa cibaado weyn wey halkaasuu ka riday wey alkaasjrrwarkiisahante ayadiina gacantiina laga bixi ibnu kaiir wuuu yidhi dhegaysa hadda ibnu karmeed kale ragee waa ganaasayna iska ilaali abulafa hadalkiisa asna dhegaysa qaala wuxuu ibnu kaiir wahaada aladii qaalahu hadalka ibnu jariir uu yidhi fii gaayati اlxusni wanaagga meeshii ugu dambaysay wayuu ku maogta tuugsaan lama tuugsadee taajirkaa la tuugaabadheen reexawarka maogta warwadaad maxaa leeya kitaab gaablow oo bidhikoola ah oo meelaha wax la fadhiya wax lama weydiiye waxna looguma noqdee tafsiirna lagama dhegaystee culummada islaamka tafsiirka loogu noqdaa sheekh wey waxaa weeye meelaha lama fadhiyo ee waxaa weeye culummada islaamka tafsiirka ugu noqo ibnu kaiir wuxuu ku yidhi hadalka uu sheegay ibnu jariir uu yidhi waxaa weeye haayatun fii xusniga wanaagga meeshii ugu dambaysay wey meel loo dhaafo male wey Ah, warkaa meel loo dhaafa malg waa meeshuguyoolkii wey haye waqad sabaqahu waxa weliba uga hormariyo macnaha noocan aayadda ku fasiray ilaa hada lmacna macnaha waxaa uga hormaray oo ku fasiray inuu yihi maxamed ibnu kacab alqurati ayaa ku fasiray wa cataa ibnu abirabax ayaa ku fasiray wey taabiciintaas raggaasaa ku fasiray marka tafsiirkaanu eh waa tafsiir heer sare ah oo halkaasaa laga riday weeye aayadda warkeed waxay la tahay inaad ogaato wey shekh islam ibnu taymiya wuxuu yidhi maxaa la yidhahda aan ku daro shekh islam ibnu taymiya wuxuu yidhi aan ku daro weeye shekh islam ibnu taymiya wuxuu yidhi raximah llahu taala ayadda marku hadlay wuxuu yidhi faina min axsani maa yufasaru bihi haada almawdic mawdican markaad joogto min kitaab illahi markaad ilaahay isku fasiraysa kitaabkiisa ee aayaddan aad fasiraysa waxa ugu wanaagsan lagu fasiro waxa weeye huwa aayat اlukhraa aayaddan waa inaad aayad kale ku fasirto qur-aanka ha iskala boodin oo fasalli lirabbika hala soo boodine aayaddan aayad kale ku fasir buu ku yidhi aayadda kale shekh islam taymi loo faa'iida maxay ta acni waxaan u jeedaa aayad kaloo lagu fasiraya qowluhu tacaala weeye qul ina salaatii wa nusuki sooma wada taqaanaa qul ina salaatii salaada halkaa ku jirta salaatu ciideen maad ku fasiraysaa maya wey maxaad ku fasiraysaa salaadaydoo dhan soo saas ma dhahaysaan qul ina salaatii salaadaydoo dhan ciida ha aato duur ha aato casar ha aato jumca ha aato meeshaa rabtayoo ka rida salaadaydoo dhan hee tanna waxa wey fasalli lirabbika waxaa weeye salaadaadoo dhan salaadaydoo dhan wey ayaduna warka waad garateen baylata halkaas hawshaa laga riday wey marka waa qul ina salaatii wanusu marka salaadiina salaadaydaa lagu fasiri wey wanxarna waxaa lagu fasirhayaa wanusuki baa lagu fasirhayaa marka nusu gooniina ma jiro salaad gooniina he ma jirto way iska nasaa lagu yiro wey ayb wahaada calaa sabiil cumuum buu ku yidhi shekh islam ibn taymiya saa waxaan loo leeyahay cumuum baa la rabaa in lagu wado oo aayaddan fasalli lirabbika marka la leeyahay salaadoo dhan iyo cumuum oo dhan in lagu fasiro ayaa fiican wey warka miyaad garateen horta salaadoo dhan in lagu fasiro ayaa fiican wan xarna cumuum lagu fasiro gowrac oo dhan lagu fasiro saasaa fiican buy wa haada alcumuum buuye cumuumka asaga huwa aladii qaala bihi ibnu jariir buy u fiirsaada shakhsiyad ibnu taymiya asaguna waa nin meel og moogta meel buu ka ogya wa haada alcumuum oo ah in salaadoo dhan laga wado gowrac in laga wado wan xar laga wado gowrac oo dhan laga wado ibnu jariir baa ku tegay buuye marka umuumkaasaa ah, umuum aiix wey qaacidada usuulu fiqigana waxa weeye alcumuumu khayru min alkhusuus wey la soca qaacidada usuuliga waa w markaa usul iqaa daraasaynayso alcumuumu eh, khayru min alkhusuus wey in hareecada maa qaacida kalo usuli ayadu waxaa weeye oo su-aalo lagu weydiinaya alaslu fi shariicati waxa weeye alcumuum la khusuus wey ayaduna qaacido kale maxay tahay qaacido kale ayaduna maxay tahay alaslu fi اshariicati shareecada nebi maxamed alayh slam lagu soo dejiyey diintan haysana waxaa weeye alaslu fi sharicati waxa weye alcumuum inay caamto dadka u wada taallo lalkhusuus inay khaas loo leeyahay hebel bay gooni ku tahay reer hebel bay gooni ku tahay gobol hebel bay gooni ku tahay qoys bay gooni ku tahay nebi maxamed bay gooni ku tahay maya lama ogola maxay tahay shareecadu waa inay ummadoo dhan iyo dadkoo dhan oo carab iyo cajama inay wada taallo qof walbana u taallo weeye marka maxay tahay salaadan in aayaddan in lagu fasiro cumuum inuu ku jiro oo salaadoo dhan loo jeedo gowracoo dhan loo jeedo haada huwa weye marka waxaa weeye alcumuumu khayru min alkhusuus weeye alaslu fi sharicati waxa weye alcumuum laa khusuus weeye marka waa garateen bay marka aayadda ayada ah halkaabaa warkeedu ku gabagaboobay w aayadda inaad ka nasatee ayaan u malaynaya hawsha warkeeda lagu kala tegay aan sii gabagabeeyo weli aayaddu ma dhammaanin laakiin maxaa weeye waxaa weeye in maxaa la yidhahda laysdaba istaago waa lagama maarmaan wey in laysdaba istaago midda kale waxaa weeye oo muhiim ah oo aniga dabciga iyo dhaqankayguna uu yahay dadka ummadda haddaan soo hor fariista inaan wax u faa'iideeyo aniga hada huwa abiicati sheekh wadaydani inaan haddaan meel soo fariisto wixii ilaahay ugu og yahay oon ogaha anigu aan haysto oon garanahayo oon culummo ka dhaxlay inaan ummadda u sheego laakiin inaan wax ka qariyo oon xoogaa ka reebto xoogahan aan xaska la dhiga aniga dhaqankayga ma aho marka waxa wey aayadda waabaan dul istaagaynaayo dad badanaa ka faa'iidaysan waana kalaam ilaahay khayr waxaa weeye baan ku helaynaa janno inaan ku galnaaba laga yaabaa majlisulkhayr oo quraan lagu akhrinu noqdaa laga yaabaa iska dhegaysta weeye ayb aayadda qur-aanka ka hari mayne waa la sii wada hayaaye xagga markii loo tago icraabta iyo naxwaha markii loo tago iyo sarfiga iyo balaaqada markii loo tago aayaddan macnaha in lagu fasiro salaad aayad inta laga goosalaya fasalli lirabbika maxaa la inta ka horaysana laga gooyo inaa acطaynaaka alkawsar laga gooyo inaa haaniaka wal abtarin laga gooyo maxaa la yidhahdaa intaa kale dhexe lagala soo baxo macnaha asagaahu waa macno maxaa la qano nafe oo qallafsan oo maxaa la yidhaahdaa hee aan xoogaa maxaa la yidhah waa qallafsanyaya aan dhihina amba iska edabsadee laakiin waxaad mooddaa xoogaa in laga ron yahay baad mooddaa sababta looga ron yahay maxaa weye sababta looga ron yahay maxaa weye waa iska edabsanaya ilaa nin dhallinyaro aan ahay inkastoon kuwa badan maxaa la yidhahda aan ka daaweynahay muxuu yidhi dallahsiga danaasi calaamo dowr inaan ahaye isdalleymintayda ninkii dagana eedahay maxba dhuubnaanta iyan la isku waxaysanine maxaa le aniga abdobadda ayariya laakiin waxa weeye waa iska edabsanaya almuhim waxaa weye weeye aayadda marka icraabta loo yimaado ah, meeshan waxaa ku jira cadaf iyo macduuf calayh baa ku jira macduuf iyo macduuf calayh baa ku jira macduuf iyo macduuf calayh in la kala gooyana saxiix ma ah haddii weliba khaasatan macnuhu uu qarrimaayo oo macnuhu qalloocsamaayo in la kala gooyo haddaad tidhaha jaaa zaydun waa camrun ee inaad kala goyso oo tidhaha jaaa zaydun xoogaa markaan joogno aad tirahdo maalin kale waa camrun aad tiraahdo oo macطuufka iyo macطuuf calayga aad noo kala goyso oo camr iyo zayd noo kala goyso saxiix ma ah aayaddan marka waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa caaif iyo macطuuf iyo macطuuf calayh baa ku jira marka hawlaha in la kala googooyo hawlaha in la kala gooyo waxa weeye ma fiicno ayb maxay ta sababtu inaa acطaynaaka inaada ayadu waa ina iyo isimkeeda ooso ile in iyo naabay ahayd kabacdi waa laysku idqaamay waa la socotaan wey inna iyo isimkeediiba halkaa dhacay wey icraabta halkaas kaa dhace inna iyo isimkeedii halkaasay kaa dhaceen wey kabacdi maxaa yidhi acaynaaka baa kuu timid acaynaaka waa ficil iyo faacil iyo mafcuulkii wada socdo wey jumladaas min alficli waalfaacil mafcuul wada socdana ee waxay dhacaysaa fii maxali rafci bay dhacaysaa khabarkii inna bay dhacaysaa marka asaguna banaanku iska yaallaaw laakiin la soo acطaa laba mafcuul bay qaataan mafcuulka koowaad waa kaafka mafcuul kalena waxaa weeye alkawhara wey warkaa waa garatay wey jumladaa marka waa kaa dhacda jumladaa waa kaa dhacday inna iyo cadaynaaka iyo ciraabteeda horta agga isaga rid wey intaa markay kaa dhacday waxaa kuu yimid fasalli baa kuu timid wey fasalli waxaa lagu leeyahay faadu waxaa weeye xarfu cadaf weeye markaa garata ila tahay alfaau xarfu cadaf watartiib wataciib baa lagu odhanaya horta waa xarfu cadfa waxbay isku xiraysaa haye watartiib waxbay tartiibinaysaa kala dambaysiinaysaa wataciib haddana waa laysla cirbina waa laysla fangelinaya hawlahaasay facdu wadataa oo meesha u taallaa oo ajruumiga looga qiilbaaraawo ajruumiga yar haddaad ka weydana kuwa waaweyn ka raadi weyshekooda ah, yar haddaad ka weydo kan waaweyn ka raadi weeye ayb almuhim fadi marka halkaasay taallaa fadaas marka wixii horay ku xirnay fasallidaan waxay ku xihan tahay hee ina acaynaaka alkawar bay ku xidhan ma bannaanta marka in la gooyo ina acaynaaka alkawar inta meel loo gooyo fasalli lala soo gooyo oo fadaan waxay ku xirnay iyo wixii isku xidhay jumladii isku xidhay in la kala goosto hawsha ayadaa fiihi maa fiihi sheekhu timir laf baa ku jirta abahe eh? yaa ku jira fasali baa kuu timid fasali hadda waa iska oo ficil maxaa leeyaha majzuum ah maxaa leeyahay wuxuuna ku jasmisan yahay eh? xadf xarficilada xalay baan soo sheegay warka asaga waxba loogu noqon maayo tayib waxba loogu noqon wan xar iyaduna waa ku cadfan tahay wey wan xar waa ku cadfan tahay wowdu waa xarfu cadaf ficilkuna wuxuu ahaa in xar buu ahaaye dee waad garanaysaa markii hamsatul wasliga horey laga soo geliyo wowda lagu cadfo ee eh? ata hamsulwasliga maaa layidhi xarakad waa laga tuuraya ood la socotaa hamsulwasligii maa l waa la tuuraya marka in xar bay ahayde markii lagu socdo wan xar la yidhi hamsada maxaa la yidhi hamsulwasli baa laga dhiga weeye liannahaa tahbut maxaa la yidhaha fi libtidaa wa tasqudu maxaa la yidhaahdaa wasli way dhacaysa waad la socotaan mid ayada waa iska caddahay faacilkiina anta wey iska cad faacilka anta wey meesha waba wa mashquuli maayo meesha waxba looga mashquuli maayo ayib haddaan garanay marka macduufka haddaan garanay maxaa la yidhaahdaa oo ah fasali lirabbika wanxar aan garanay fasali cafwan fasali lirabbika jaara majruurkaasu wuxuu ku tacalluqahayaa jaarama lirabbika wuxuu ku tacalluqahayaa iyo mudaaf mudaafu ilayga oo rabbi iyo kaafka loo idaafeeya waxay ku tacalluqahayaan fasaliday ku tacalluqahayaan fasaliday ku tacalluqahayaan ficilkaas ku tacalluqahayaan iyo wanxarta waxaas halkaas ku tacalluqahayaan warka iska cadyahay faacilkuna anta weeye labadaba ku jira wanxar iyo fasalli ku jira waa iska warkeed waa iska dhibyaryahay marka haddaan mar garanay mactuufkii aan garanay macduufu calayhigiina aan garanay macduufkii waa kee fasalli lirabbika wey macduufu calayhina ina acطaynaaka alkawhari waan garana wey caaifkiina aan garanno fada ay tahay waxaa weeye in la kala gooyo waa mukhilun lilmacna waa mukhilun lilmacna waa mukhilun lilfahmi in aayadda la fahmo oo macnaheeda la fahmo ayuu dhaawacaya oo maxaa le dhib u geysanahayaw aayadda dhib u geysanahaya aayadda ayuu dhib geysanayaa istidlaalkiina in la fahmo aayaddu la istidlaalsado waa adkaanaysaa hawsha ayada waa adkaanaysaa weeye qaacidada usuuligaana waxa weeye laa yajuusu qaطcu lafdi min siyaaqihi wa lixaaqihi qaacidada usuuliga waxaa weeye markaad wax fasirayso aayad fariis xadiis fasirayso ma bannaana lafdiga iyo daliilka inaad ka goyso min siyaaqi waxa isaga ka horreeyo min saabiqihi wixii ka horreeyey siyaaqi iyo saabiqi ka horreeyey inaad ka goyso wa lixaaqii wixii ka dambeeyo lagu fahmi lahaa inaad inta aayadda ka soo goyso oo lafdiga aad ka soo goyso hadduu macnuhu isdhimahayo ma bannaano hunaa marka aayadda marka macnaha laga gooyey waxaa mushkilo badan iyo dhib badan ayaa ka soo booday wey sidaa daraaddeed inuu macnahan isku xiran yahay in la kala gooyana aysan maxaale laga fiican yahay culummada islaamka baraarujiye waxaa ka mida ah sheekh catiya ibnu maxamed ibnu saalim ardaygii imaamu shinqiiti ayaa baraarujiyey hadalkiisa dhegaysa hadda aan kuu sheego tafsiirka aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi fii haada hadalkan asaga oo ah fasalli lirabbika maca maa qablahu wixii ka horreeyey oo ah inaa cataynaaka alkawsar ah rabun isku xirnaan baa ka dhexaysa hawshu wa isku xihan tahay gurigu sheekhu ah, ibnu caiya wu kuleya maxamed ibnu saalim wuxuu ku leeyahay war labadan jumle in la kala gooyo hawshaas sax maaha waa isku xiran hadalku hadal isku xiran wey ah, hadalku hadal isku xiran wey rabtun isku xirnaasho weeye bayna nicami nicmooyinkii nicmooyinku maxay ahay nicmooyinku maxay ahay kawharkii dee waad fahanteen nicmooyinkii iyo wa shukrihaa in laga shukriyo oo shukriguna muxuu ahaa fasalli lirabbika shukriga ee eh, in la kala gooyo hawsha waa isku xidhanta marka in la kala gooyo maaha buu yidhi hawsha in la kala gooyo maaha ayib iyo wa bayna alcibaadaati cibaadaadka in la kala gooyo shayga cibaadada in la kala gooyo iyo wa muujibaha iyo shayga wuxuu waajibiyey wuxuu waajibiyey wuxuu waajibiyey muxuu ahaa waxaa la yidhahda inaad ka shukri shukrigaa waaji awlan la kalguma fiicno wey ah, fakama sidii weeye aayadda macnaheed wuxuu noqonayaa fakama sidii acطaahu uu kuu siiyey alkawsara khayrkii webiga uu kuu siiyey fasalli u tuka lirabbika rabbigaa u tuka subxaanahu nasanaantiise walyunxar hana loo gowraco walyunxar hana loo gowraco low allaha loo gowraco ah, adwaa ulbayaanka majalladka sagaalaad aayadda markuu fasirahayo halkaa ka raadi wey hadalka marka waa hadal isku xiran oon kala go'aynin wey marka caaifka iyo macuufka iyo macuufu caleyh howlaha in la kala jarjaro waxaan leenaha ayaduna wadaadda waa mareen waa ognahay wadaadda waa mareen hawsha hawl aan dood ka qabno maa wadaadda waa mare laakiin annagu waxaa la yidhaahdaa sida nala quman ama aan arkayno ama aan faa'iidaysanay ama qawaaciddu sheegayso ama culummo kaleba ay qabaan ama raajix nala yaan maraynaaw aayadda marka waa inaan la kala googoyn la isku wado hawsheedu saa ay noqoto salaadu ciidaynahe aysan daliilu ahayn weeye aayadda marka warkeedu halkaa ayada inaan ku gebagabeeyo ayaa ila quman wey intaas waxaan uga baxaynaa oon ku gebagabaynaynaa muxaadirkii wadaadkii muxaadarada jeediyey oo masalada ijmaac ulciidayn ka hadlay ee salaatulciidayn oo ka hadlay iyo adiladu u daliilsaday halkaasaan ku gabagabaynaynaa warkeedu ha naga xidhan hadda waxaan u gudbaynaa masalo labaad oo muxaadirka uu dul istaagay maxay tahay xukmu salaatuljumca salaatulciidayn raajixeeda wuxuu yahay habeenka u dambeeya halkaa iga sug waa inii sheega wey halkaa waa inii aqwaashleek waa soo fahanteen iyo nisbadii hawlihii ku jirayna xalay baan soo caddeey lagu noqon mahayo alaatulciidayn markaanu imaado alaatulciidayn ayuu muxaadirku ayaduna dil istaagay salaatulciidayn inay jamaahiiru in culimmadu qabaan inay farad tahay oo layska rabo hawlaha ayada dood kama jirta asaguna dood kama qaba annaguna dood kama qaban cid dood ka qabtana ma jirto weeye bishuruuiha shuruuddeeda markii la helo xale wax dooda kama qabna hadalkiisa horta aan akhriyo hadalkiisii hadalkiisu qaarna carabi buu ahaa qaarna soomaali baa soomaaligana hee waan macneeye carabi ahaan baan ku soo qoray wey macaarfan baan ku soo qoray wey ayib marka hadde markaad luuqad kale luuqad ku soo qorayso wadaad luuqadda aad turjumaysana inaad labada luuqadood aad taqaano baa shardiya wey labada luuqadood isku turjumaysa inaad taqaanaa shardiya wey af soomaaligana waan aqaanaa weeye alxamdulilah e carabigana waxbaan ka aqaanaa weye asagana waa aqaanaa nin reer qureysheeda oo haashimiya baan ahay marka warka iga dhegaysta wey ninka cajamiya asagay u taallaa wey anugu nin reer qureysheeda baan ahay carabaan ahay wey marka warka iga dhegaysta anugu marka warka waraan la socdo wey oon garanayo wey ninka asagoo cajamiya asaga yaqaan meeshuu aadahay warka marka waa isku fasire waana soo raray wey waana soo raray warkaa laga dhis wuxuu yidhi wadaadku jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan hee in labada salaadoodba la tukanahayo wey jumcada iyo ciidda labadaba in la tukanahayo ayay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi wey jamaahiir waxay tahay xalay waan soo marnay waa ka soconaya kullu minhuma ayb aljumcatu walciid ida ijtamaca markay labadu kulmaan ciidda iyo iyo iyo jumcadu markay kulmaan in la wada tukanayo ayay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan wey jamaahiiru ahlilcilmi inay qabaan iyo inaysan qabin jamaahiir waa u tegi doonaa jamaahiir warkeedana xalan soo soo dilnay wey wuxuu kaloo yidhi wa annaha ay salaatu ljumca milu baqiyati alayaami ukhra wey wuxuu yidhi salaatuljumca waxaa loo tukanayaa sida maalmaha kale loo tukado maalinta ciid ay la kulanto iyo maalmaha kale sida loo tukado wax farqi uma dhexeeyaan buu yidhi oo walam yerid mana soo aroorin khilaafun bayna ahlicilmi huna buy halkan markii la joogo oo ciidiya ay kulmaan jumco wuxuu yidhi wax khilaaf culammada dhexeeda ma yaallo wey war ajiiba wey war lala yaabo weeye war cajiiba wey limaada lannu hadda waxaadna soo tiri jamaahiiru cilmi aa ina wada tukanayay qabaan jamaahiirta waxaad ku ishaartay inuu khilaaf jiro oo qola ay qabaan inaan la wada tukanaynin ba hadalka ay ku jirta seed noo dhahaysaa hadeer haddana khilaaf kuma jira see noo dhahaysaa seed noo dhahaysaa hadalkaad seed noo dha annagu waa ku dhegaysanaynaaye sheekhow seed noo dhahaysaa weeye warkaa in lala garamo gar ilaahay gar islaam baa loo wada dheen soomaali gar hee islaam baa loo wada yahay ayib wuxuu yidhi haddana kaaga darane wa inama alkhilaafu khilaaf wuxuu ku jiraa buu ku yidhi fi اljumcati wاlciid weeye idaa tawaafaqa hadalkiisa weliba walam yarid khilaafu huna bayna ahli اlcilmi xoogaa hadal maxaa la yidhaha uu celceliye oo waadixa ood mooda nin meel xoogaa ka cabsanahaya oo kale xoogaa oon ishubin oon cagta meel fiican ku hayn oo kale u celceliyo hadalku wax ihahda anaa iskale wadaada allah waba idna waxaan anugu idhaahdo masaajidkan loo qabsan maayo jamaacadan loo qabsan maayo cid kalo anaa la ii qabsanayaaw hadda intaa ka gudubto gobol la isu dhigtaan ree ugaas baa loo qabsanaya idinka laydin qabsan maayo iska iska nas warkii nunaan ku jiro dayib warku waa iska dhib yaryaa moogta wuxuu yidhi idaa wuxuu yidhi wa innama alkhilaafu fi ljumcati walciid idaa tawaafaqa markay iswaafaqaan waxaa weeye ayaa maxaa liga khilaaf ku jiraa weeye dayib waljumcatu buu yidhi tusalla waa la tukan yowma ciidin wa hayrihi wey salaatu jimcada waa la tukanayaa maalinta ciidda iyo maalinta kaleba waa la tukanayaa haye warkaan waan garanay wey adilada iga dhegaysa bu hadda marka nin khatara baan ahaye adilada iga dhegaysa hadda wey adiladu maxay tahay lian allaha tacala daliil afar daliil bu daliilsada afar afar daliilna waa dul istaagahaya mid walba waa dul istaagahaya daliilka koowaad waxaa weeye lianna allaha tacaala lamaa awjaba markuu waajibiyey aljumcata jumcada alla markuu waajibiyey lam yufariq muusa kala geynin bayna ywma alciidi wa hayri muusa kala geen wey alle markuu eh, salaada jumcada uu waajibiyey maalinta ciidda iyo maalin kale ma kala geylin allena wuxuu yidhi idaa nuudiya lisalaati min ywmi اjumcati he fascaw ilaa digrleba alla nayir aayadda qur-aankaana waa ku fariisiye wey soo daliiliya isku fariisin fiican maaha heer saro wey isku fariisinta waa waxaan rabnaba annagu meesha annagu aan ka ugaarannaba oo annagu aan ka qaraabanaba waa halka ayadaa isku fariisinta ayadaa laftigeeda wey ayb daliilka asaga ah bal hadda iga dhegaysta wey adileedsi aan israaciyo daliil walba hadhow adil istaago adileedsi aan israaciyo taa wuxuu daliilka aayadda u daliilsaday wuxuu yidhi ilaahay ma kala geyn yowm aljumca iyo salaada jumca waajibnimadeeda maalin ciid iyo maalin ciid maalin ciid iyo maalin kale alla ma kala geyn aayaddana ilaahay wuxuu ku yidhi fascaw buu yidhi u socda salaada jumcada u socda ciid iyo ciid la'aan lama kala qaadin waa waajibka warka warka waa fahanteen bayrata daliil waa kaa wey daliilka labaad waxaa weye xadiisu nucmaan ibnu bashiir wey xadiisu nucmaan ibnu bashiir weeye xadii nucman bashir fi saxiix muslim oo xadiiskaasuna muxuu ahaa kaana rasuululahi sal rasulka wuxuu yaqra'u mid kii akhriya filciidi wuxuu ku akhriya fi ljumcati wuxuu ku akhriyi jire bisabbixisma rabbika lacalaa wahal ataaka xadiidu lghaashi buu ku akhrin jira weeye eh, labadaas aayadood labadaas suuradood ayuu wuxuu ku akhrin jiray salaada jumcada iyo salaada ciiddu ku akhrin jira wey kabacdi wuxuu yidhi muxaadirku siduu u daliisanay wuxuu sheeg wuxuu yidhi idan kaana nebiyu calayhi salaatu wasalam yusalli eh, salaata alciid waljumca wuu tukan jira wey mar haddii xadiikaas cilmuslim uu sheegay weliba dad jamaacada kamida magaalada dadka magalada degan ka mida ayaa waxay dhaheen sheekhu wuxuu ku fariisiiyey inay jumcada la tukanay waajib tahay xadiis khatar ah oo maxaa la yidhaha saxiix muslim ku jira yuu ku fariisiyey maasha allah rag baa yidhi wey maasha allah wax ku dhaca dhegayso maasha allah lagaaga dambeeyo maasha allah ma aha sheekhu ayib waxa ku dhaca dhegaysta wey wuxuu yidhi marka waxaan xadiiska u daliilsanaynaa nebigu labada suuradood maalinta jumco iyo maalinta ciidood labadaba waa ku akhrin jiray waxayna daliil u tahay nebigu inuu tukan jiray oo uusan ka tegin yay daliil u tahay marka waa waajib in la tukado waa waajib in la tukado saasaa loo wadaa bal waxa ku dhici doona hadda adigu ugu wado daliilka maxaa la yidhaahdaa saddexaad daliilka labaad daliilka saddexaad laba daliil halka ma haysataa daliilka saddexaad wuxuu yidhi oo daliilsay daliilsa israacinayo wuxuu yidhi waxaan daliisanaynaayoo kale nusuusta caamka oo ku soo aroortay inay jumcadu waajib tahay oo ijmaacaad leh oo adilo kale oo xadiis leh ayaan u deliilsanaynaa inay jumcadu waajib tahay baan u deliilsanaynaa buu yidhi walciidu sunnatun ciiduna inay sunno tahay baan u deliilsanaynaa adilada caamka oo inay jumcadu waajibta u delisaa iyadu waa daliilkii saddexaad waa u tegi doonaa laakiin ciiddu inay sunno tahay hee xal ma ka soo nasateen mise ka midnaan soo nasan waan sheegnay inay fardu cayn kuwa qabaan kuwana fardu kifaa'i qabaan xalanka taa ka soo farxalnay marka hadalkan uu yidhi salaatul ciid waa sunno waxaa weeye hadduu dhihi lahaa annaga shaaficiyadaa qabna waa musallam bay ahaan lahayd annaga shaafici weliba madhabka ah laakiin culimo shaafici ay diidan yihiin musallam bay aana doodna kama jirteen wey waxaana u fiicnaan lahayd leytow lilmuxaadir hadduu madhabka shaaficida isaga gaabsan lahaa oo dhihi laha annaga shaaficida saasaan qabnaa xaaladduna waa saa halkiinaa ku gaardiya janna lagu gelaya hadduu odhan lahaa hawshuna saa ku gabagabayn lahaa annaguna maanaa radineen lagamana hadleen lamana tacqibin waa layska nasana waa lagu kala tegi laha warku waa garateen baylata laakiin waxaa weeye meelo kalu gacantogleeyey weye meelo kale ayuu gacantogleeyey gacanta ayada in la gooyo wey marka ayadoo warka waa garateen bayla tahay wy warka waa garateen uma intaas ka bacdi wadaadda waay ah, hadalka hala afiifiyo hadalka hala kafiifiyo hadalka annagu waa iska gaftamaynaa sheekh wey raggu macolba ceelku micilaa soo maxay tahay hadalku hala gaftamayae iska tartiibiya cidna la dili maayo uma intaas ka wuxuu sheegay daliilka afraad asalka cudmaan bin cafaan buu sheegay oo daliilka afraad ugu dambeeya daliilka afraad ugu dambeeya asalka cusmaan bin cafaan waxaa weeye ana rajula min ataabiciin rajul taabiciinta ka mida ah baa wuxuu yidhi shahidu maxaa la yidhaahdaa ii sheeg shahidan wuxuu xaadiray yowma alciid bu wuxuu xaadiray buu xaadiray wa kaana wuxuu ahaa yowma aljumcati maalin jumcana waa ahayd ninkan wuxuu xaadiray taabicigaahu shahida macal cusmaan bu wuxuu xaadiray yowma alciid wa kaana yowma maalin jumcayna ahayd wey ayb faqaala cusmaan baa wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadkiiow ina haada yowmun madkaa asagaa maalin weeye ad ijtamaca uu kulmay lakum idinka idin kulmay fii lciza ciidaani laba ciidood baa idin kulantay faman axaba qofkii jecel an yantadira inuu sugo aljumcata jumcada inuu sugo min ahli اlcawaali dadka tuulooyinka magaalada ku dhegdhegan ee xaafadaha magaalada ku dhegana degan ka mida ah, falyantadir ha iska sugo weeye waman axaba qofkii jecel an yarjaca inuu noqdana faqad adintu lah waanu idmi ha iska noqdo cumaan hadalkaasu jeediy hadalka asagaa bukhaari ayuu ku jiraa wey saxiix bukhaari ayuu ku jiraa wey fabaariga haddaa rabto inaad sharxi aad ogaatana majaladka tobnaad safxada soddon iyo koobaad ka fidhin fatxubaariga halka fatxubaariga waa ibnu xajar hadda la soco fatxubaariga waa ibnu xajar fatxubaari haddii la idlaaqo ibnu xajar bay ku dhacdaa asqalaani bay ku dhacdaa laakiin fatxubaari kalaa jiro oo bukhaariga lagu sharxay fatxubaari kaleo bukhaariga lagu sharxay baa jira oo fatxubaariga ka horreeye he ibnu xajar wadaadaan saaxiibnahay baa intuu kitaab qoray oo fatxubaariga kale wax ka soo raray aqwaal ka soo raray ayaa wadaad dhintay hadda allah u naxariistee ayaa arkay markaasuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun war ninku jaahilsana wuxuu sheegahayaa fatxu intuu yidhi wuxuu yidhi hebel baa iskale wey war wadaadku jaahilsanaa wey awadaadku jaahilsanaa buu yidhi wuxuu u haystaa hal fatxu inuu jiro maogta cilmu lqaliil bay tirahdaa caribtu cilmu lqaliil yuqalqil saaxibo xoogaa yar haddaad taqana wuu ku waalaya soo maogid hadduu derbaad madaxa ku dhufan xaggaad baad ku dhufan hadduu wadaad baad laaci hadba xaggaad xifday hadba imaan baad iska lalaadi hadduu balaaya dhici hadduu masaajid baad ku ordi hadduu mambar baad laaci hadduu waxadii mikrofoonka aad hufan waad waalanaysaa horta maogta balaayaaba hadda masaajidoo dhan baada tirinaysaaba limaada xoogaa yar baa kugu jiro kaa qulcqulc leh xoogaagaas yarkaa marka waxaa nafta kuu keenaysa wadaad baa intuu arkay fatxubaari oo liya fatxubaariga ibnu rajab iyo wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inna ilaahi raaji fatxubaariga xagga ibnu rajab maalid ibn xajar baa iskale wa fatxubaari kalaa jira oo lagu sharxay bukhaariga oo uu leeyahy ibnu rajab saa ula soco midka hadda anigu aan ka hadlay marka waxaa weeye kaa marka ma dhammaystirma ma dhammaystirno haafo sheekhu dhexu kaga dhintay kanaa dhammaystirane kan la soco wey kan marka anigu aan kuu celinaya kaas kama hadlayo ayib marka majaladka tobnaad ka fiiri sabxada soddon iyo kow fitxbaari ka fiiri ibn xajar kabacdi muxaadirku wuxuu yidhi oo u daliilsay wuxuu yidhi atarkan cusmaan binu cafaan wuxuu yidhi haada alqowl buu yidhi qowlkan asagaa buu yidhi qaala cusmaanu haada alqowl buu wuxuu ka yidhi weeye cala almimbar buu ka yidhi wey mimbar buu ka yidhi wey mimbarka inuu ka yidhi in kale waa u tegi doonaa wey mimbarka inuu ka yii o tegi doonaa fii ym ciid buu ka yii wy maali ciid busaa ka yii wsaxaabatu kaiiruun xaadiruun saxaabaduna waa badan yihin waana joogaan wey kaiiruun waa badan yihin waana joogaan wey haye walam yunkir kumana inkirin axadun qof kuma inkirin walam yatakalam axadun qofna ma hadlina shiba u yihahda waa u aamuseen wey yacni ujeeddadu waxay tahay weeye haadaa shayun muqararun wa haabitun cindahum cinda saxaaba weye hadihi lmas'ala masaladan ayada saxaabada agtooda waa muqarar wey waa sugan tahay doodna kama qabaan maxay tahay ida ijtamaca alciidu waljumcatu salaatu kilaahumaa yusalla labada waa la tukanahaya waana waajibu rabaa inuu ku yidhahdo muxaadirku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo saxaabadu may inkirin cusmaan saasuu yidhi waa waajib waan la tukanaya saasuu rabaa inuu yidhaahdo walaa tasqutu ljumcatu jumcaduna dhici maysa weliba ku dara waa hadalkiisa la soco walaa tasqutu ljumcatu calaa qowli jamaahiiri alculamaa buy jamaahiir alculamaa mar kastoo soo celiyo khilaafkuu ishaaraya hadda la soco ah, laakiin khilaafku suu ishaaraya ma ahano asaga wuxuu ka dhigaya khilaaf yar inuu ku jira laakiin khilaafku waa qowl waan xoog badan yahay waan arki doonnaa waan arki doonaa inuu qawi yahay adilada afartaa u sheeg warkiisiina waan sheegay tayda iga dhegaysa hadda markow walanaa maca waqafaad oo mulaaxadaad wadaadkaas iyo muxaadirkaas waqafaad iyo kelimaad iyo daba istaag iyo cirbin baa noogu sugnaatay wey waqfada koowaad waxaa weeye meeshay ku istaagto hallay xusiyo toban daqiiqaba ii dhimma mow waqfada koobaad waxa weeye oon dhahayno waqfatulula waxaa weeye xukmu salaat اljumca waa mutafaq doodna kama qabno wax dhibanu kama jiro khilaafna kama jiro bishuruuiha wey shuruudeeda almacruufa cinda alculamaa markii la helo salaat اljumca dood kama qabno halka nuqdaha xaggan uga gudbaaya waqfada labaad waxaa weeye laa nisaaca bayna ahli اlcilmi weeye wax muran iyo dooda culummada kama jirto dhexdooda ana rasul lah sl rsulka ilaahay salla alciida waljumcata macahu walaa kalaam fi dalika nebi maxamed inuu markay ciidiya iswaafaqeen asagan jumca uu ciiddiina tukaday jumcadiina tukaday ayadana dood iyo niqaash iyo khilaaf kama jiro ayadana xagga u turu dood taawshaa kama aloosnow labadaa waqf agga u tur waqfa saddexaadii istaag dambe saddexaad muxuu yahay khilaafkiiyo nisaacu wuxuu ku jiraa inama alkhilaafu wanisac waxaa dooda laysku hayo waxuu dagaalu ka taaganya inama huwa waxaa weeye hal tasqutu ljumca salaatu ljumcatu ma dhacaysaa weeye can sallaa salaata alciid weeye laa maca man lam yusalli war salaatljumca ma ka dhacaysaa qofkii salaada ciidda soo tukaday qofkii salaada ciiddi soo tukaday qofaan salaad ciid soo tukan maahaw ha qaldani qofkii salaada ciiddi soo tukaday ee salaatuljumca ma ka dhacaysaa mise kama dhacayso dooda la isku hayo waa halkaaw xabaddu meeshay ka dhacaysa waa halkaaw laakiin si nebi maxamed ma tukada iyo ma tukaniyo jumca maxaa leeya xukunkeedii laysuma hayo doodna kale laysuma haye waa halkan waa in loo soo degow sidoo kale waxaan doodu ka taagnayn qofkaan salaada ciidda aan tukanin jumca ma tukanaya dood ayadaanu kama taagna khilaafna kama taagna mid ayada ha ku qaldami wey waxaan ka hadlayna oo laysku hayo waxaa weeye qof ciid soo tukaday jumca ma waajib bay ku tahay mise waajib kuma aha ma ka dhacaysa mise kama dhacayso halkaa wey meesha aan isku hayne dhegihiinna raarciyo weeye qalbigiinnina keeno meelahaas iyo facebook ha ka fakerina wey warka waa garateen baylata muxaadirku asagu muxuu leeyahy wadaadku wuxuu rabaa inuu yidhaahdo laa tasqutu ma dhacayso wey ilaa ahla alcawaali dadka cawaalida meelaha tuulooyinka magaalada ku dhegan degan ma ahane dadka magaalada degan ka dhici maysa inuu yidhaahdu rabaa saasuu wataa wey saasuu wataa wadaadku saasuu wataa weeye laakiin warka asaga waa arki doonaa annagu laakiin maxaan leenaha way ka dhacaysaa baan leenaha cawaalida iyo khayrkoodba wujuubku wuu ka dhacayaa baan leenahay markood garateen baylata hadduu asagii cawaalida iyo kuwaas basi ka dhacaysaa waxaan leenaha wax khaas asaga waa qaba inay dad ka dhacayso laakiin yaa weeye waa dadka magaalada ku hareeraysan oo meelaan hadda balaxa ku dhegan oo adinka laga maqlahay dadka degan bay ka dhacaysaa weeye laakiin dadka magaalada ka dhaci mayso annaguna waxaan leenahe dadka magaalada degan iyo kuwa cawaalida degan wujuubku waa ka dhacayaa wa tabqaa sunna sunna ayada ay haraysaa waan leenahay warkayga dhegeysa markow saasaan anugu qabnaa dadkana ruqsay u noqonaysaa qofkii doonaana waa tukanahaya qofkii doonaana waa iska tegahaya taasaan maxaa la yidhaahdaa baan qabnaa wey wakfada afraad maxay tahay wakfada afraad waxaa weeye tobankaa daqiiqa igu filan waan gebagabayne waxaa weeye adilat lmuxaadir afar bay ahayd waa soo fahamtee daliilka ugu horrey muxuuha aayad qur'aan oo qowluhu tacaala fascaw ilaa dikri illah ilaahayna ma kala qaadin buuna soo yiri ayib ilaahayna ma kala qaadin buuna yiri jawaab aljawaab jawaabta iga dhegayso waxaan leenaha hada alistidlaal kayru saxiix insaan wax loo daliilsado waa kayru saxiix sawaabna ma aha wey waana khata baan leenahay wey sababtu maxay tahay sheekho sheekhu wadaadku aayadbu waa keenaye maxaa ku daaray bay dhahan reer xamarku sheekhu maxaa ku daaray waxaana daaray naga dhegayso waxaan leenahay lianna nebiyi sal nabiga ilaahay faraqa waa kala geeye weeye bayna ywm alciidi wa hayri kala geeye war salaat ljumca maalintay ciid la kulanto iyo maalmaha kale nebi maxamed baa kala geeyey oo midba meel dhigay wey maalintay jumcadu ciid la kulantana meel baa nebi maxamed dhigay maalintaysan ciid la kulminna meel baa nebi maxamed dhiga wey warka waad garateen bay ila tahay wey adiladaada marka iga dhegaysa haddaa warkaa fahamtay nebi maxamed baa kala geeyey wey wamaa faraqahu rasuululahi sal rasulku ilahi wuxuu kala geeyeyna milu maa faraqa allahu caza wajal bay la mid tahay wey wixii nebi maxamed kala geeyey iyo wixii ilaahay kala geeyey soo isku mid maaha ah isku mid wey Ah, wadaadka tafsiirkiisana haddii lagu socday siduu wax u wado waxaa ka dhalanaysa oo isaga la laasimin karaa madaahib qatar ah oo macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxaa weeye aayaadka in la fasiro sunnada nebi axmedna laga tago tusaale gaaban tusaale gaaban waxku fahantaan assaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa saa haddii lagu wado hee waa sida khawaarijtu martae oo la yidhaahda ilaahay ma kala geyn gacanta meesha laga goynahayo mana sheegin iyo waxa lagu goynahayo gacanta khawaarij waxay dhaheen garabkaasaan ka bixinaynaa faqtacuu aydiyahum gacanta garabkan ka tuuraynaa bay dhaheen marka waa gartan bay la taha oo maxaa dhahay khawaarije waxay dhahen ilaahay ma sheegin warkan wadaadka haddii lagu wado hee aayadda waxa lagu fasiraya warka khawaarijtu garbu noqonahaya lanno aayadda waa in sunada lagu fasiro lagu fasiro sunada oo la yidha nebi maxamed muxuu ka yidhi nebi maxamed wuxuu ka yidhi gacanta xaggee laga goynahayaa meesha kala baxaasaa laga goynahayao sidoo kale waxa lagu goynaya waa meeqa rubcu diinaar fasaacidan baa lagu goynayao war haddii marka la dhaho qur-aanka nebi maxamed aan loogu noqon ood iskala booda wadaad alla oo tidhahda ilaahay ma kala geyn aad tidhahdo haadaa madhab alkhawaarij wey marka waa lagu laasimin aayaad badanna waa jiraan macnaha wa tale waa isaga tagay lakin inaad wax fahanteen ayay ila tahay almuhim nabi maxamed sunadiisa iga dhegaysa aniga ws nabi maxamed sunadiisa iga dhegaysa meeshaan ayada daliiluna daliilkana waa kana lagu kala geeyey qaala imaamu abu daauud imaam abu daauud wuxuu yidhi sunankiisu wuxuu ku yidhi xadaana maxamed ibn musafa baa noo warramay xadaana maxamed ibn musafa ayaa noo warramay wa camr ibn xafsi alwasaabiyi baa noo warramay almacna macnuu waaxid wey qaala waxaa yidhi xadaana baqiyatun baa noo warramay baqiya ibn waliid weye ninka la yidhaha baqiyatu ibn waliid ibnu saaib ibnu kacb ninkaasaa noo warramay wey xadaana ninkaas shucbat bnu xajaaj muwardi ninkaas abwistan awaasd ayaa noo warramay can ilmuqiirati dabiib muqiirat ibnu miqsim ayaa noo warramay can cabdilcasiis ibnu rufayc ninka asaga ah alasad abi cabdilah ayuu nooga warramay weeye ayb can abi saalix weeye abi saalix haddii abi saalix agga la samaa dakwaan wey ninka asaga ah ayuu nooga warramay weeye can abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyra ayaa baa laga warinaya annahu abu hureyra qaala wuxuu yidhi ad ijtamaca waxaa kulmay cafwan qaala abu hurayra wuxuu yidhi can rasullah sl kl wuxuu ka warinayaa annahu nebigu qaala wuxuu yidhi qad ijtamaca waxaa kulmay fii yowmikum haada maalintan ayadaa waxaa kulmay ciidaani laba ciidood baa inii kulmay wey warkii waa maqasheen bayla taha laba ciidood baa inii kulmay baa le nebi maxamed wey haye faman shaaa qofkii doonaa ajzaahu wuu ka gudahayaa ajzaahu ciidku wuxuu ka gudahayaa oo uga filan yahay min aljumcati wuu kaga filan yahay wey warkii waa garateen bayla tahay wey warkaa waa laynka qariye dareen inuu inigalaan rabaa horta horta dareen waa inuu galo ah, dareen waa inuu inigalaan rabo wax initaabtaan oo warkaan doonaya horta ayib faman shaaca qofkii doono ajza'ahu wuu ka gudahayaa ciidku min aljumcati waa ka gudahayaa haye wainaa annagu haddaan nebi maxamed ahayna mujamacuuna waa jumcaysanaynaa waa iska tukanaynaa annagu waa iska sunnaysanaynaa waa iska diintanaabaynaa laakiin ninkii doonahee ciiddii waxay kaga filan tahay jumcaday kaga filan tahay ee beerihiina fasho guryihiina seexdo hilibkiina qashaw ee lagu kala tago wey xadiiskaa saxiix weeye xoogaa cilooyin baa la sheegay laakiin cilooyinka haddaan caawa tabar u hayn lahaa oo maxaa la yihahda wakti haysan lahaa ilaa caawa lix sac inta laga gaara waa ka niqaashi lahaa laakiin waktigu ma hayo waa ka socon xadika xadii saxiixa waxaa abu daa'uud sunanka abu daa'uud kun toddobaatan iyo saddex ka fiiriyo safxadaasi xadiiska xadiis saxiixa culamada saxiixay eh, waxaa ka mida imaamu dahabi baa ka mida xaakim baa ka mida waxaa ka mida maxamed eh, jahzabaan wadaadka la yirahdaa ka mida xuweyni baa ka mida muusiri baa ka mida waxaa ka mida ninka la sheekh albaani baa ka mida wey abu daa'uud waa sakata canhu abu daa'uud abu daa'uud intuu wariyey buu ma dhihin waa daciifu buu saa uga tegey nabadgelyo weeye qaaduu ku yiri sunay axmed weeye warka waa garteen bay la tahay wey hawshu waa dhammaystiran tahay hadal waa jira laakiin hadalkaa waa inin sheeg waqti uma hayo hadalka asaga waqti uma hayo kaa waa ka soconaya xadiis labaad iga dhegayso xadiiska abu daa'uud weeye weeye xadiiska abu daauud wey halkaa maku joojiyaa niminyo may hadde waa la tukanaya sheekh wey salaadii waa la haya xadiis kale aan galaya xadiis kale wey xadiis kale aan galaya qaala imaam abi cabdillah wuxuu yidhi maxamed ibnu yaziid wuxuu alqaswiini ibnu maajah ninka u taqaanina sunanka iska lahaa fi sunan wuxuu yidhi xadathana maxamed ibnu musafa alxusi baa noo warramay qaala xadathana baqiya qaala xadathana shucba qaala xadathanii muqiiratu eh, eh, addabiy baa noo warramay can cabdilcaziz ibnu rufayc can abi saalix wey can ibnu cabaas xadiis kale hadda dhegaysa can ibnu cabaas can rasuuli illahi sal rasuulka ilaahi annahu nebigu qaala wuxuu yidhi ijtamaca waxaa kulmay fii yowmikum hada haada maalintiinan ayada ah maxaa la yidhaahdaa ijtamac ciidaani fii yowmi kuna maalintan ayaa laba ciidood baa inii kulmay wey faman shaaa qofkii doona ajza'ahu wuu ka gudahayaa ciidkii min aljumcati waa ka gudahayaa wey wa inaa annaguna mujammacuuna waan jamcaysanaynaa in sha allahu tacaala alla hadduu doono wey alla hadduu doono waan jumcaysanaynaa xadiiskan asagana cilooyin baa lagu sheegay laakiin asagana waqti aan kaga niqaasho ma hayo laakiin markii maxaa la yidhaha la hadlo markaasaan niqaashi doona insha allahu taala dib baan u dhiganaya xadiiskaasina waa xadiis saxiixa waxaad ka fiirin kartaa sunan ibnu maaja waxaad ka fiirin xadiiska raqamkiisu ee kun saddex boqol toban iyo kow halkaa ugu noqo saxiixa weliba maxaa la sheekh albani saxiixa sheekh albani halkaa ugu noqo shariic cabdinuur iyo keyrka ay akrinayaan halkaa ugu noqo weliba shariifkuna asaguna waa saxiix halkaasuu maray weeye saxiix ibnu maaja halkaa ugu noqo wey طيب xadiis saddexaad iga dhegayso oo ku gabagabeeye قال إمام ابن ماجه حدثنا جبارة, جبارة بن مقلس بن نورم قال حدثنا مندل يا مندل يا مندل انت والله الأقرية بن علي يا نورمي أنا عبد العزيز cabdilcaزiiز بn cumar wey can naafic eh, mawla ibn cumar can ibn cumar radi اllahu canhu qaala wuxuu ijtamaca waxaa kulmay ciidaani laba ciidood baa kulmay calaa cahdi rasuuli lah sal rsulka ilah waqtiga laba ciidood baa kulantay fasallaa biالnaasi dadkii waa tujiyey nebigu calayh الsalaatu wasalaam uma qaala wuxuu man shaca qofkii doono an yaأtiya inuu yimaado aljumcata jumcada inuu yimaado qofkii doona falyatiha ha yimaado jumcada qofkii raba inuu doona ha yimaado ah, ayb dadka qofkadadka in la dhibo maaha mar haddii masaajidka la fadhiyo sunnadu waxaa weye nebi maxamed calayhi salatu slam majliska masaajidka meeshaad ka soo gaartaa laga fadhiistaa baaraka allahu fiikum dadka in la jiira maaha odayaasha la jiiro hawshaa la iska dhallinyarada iska ilaaliso wey hawshaa khataa wey tayib nebiga cali waqtigiisa ciidu kulantay nebigu markaas kabacina dadkiibuu tujiye markuu tujiyey wuxuu yidhi falyatiha ah, manshaa qofkii doona an yatiya jumcata jumcada inuu doono qofkii raba falyatiha jumcada ha yimaado wey koo waman shaca qofkii doona an yatakhalafa inuu dib uga dhaco iska joogo iska dib maro hee falyatakhallaf dib ha isaga dhaco gurigiisa daniisa ha iska qabto carruurtiisa hee ha u xiirto islaantiisa maxaa la yidhaahdaa iyo carruurtiisa maxaa la yidhahdaa shaaha la cabo qaxwaha la cabow xadiiska asaga cilooyin baa lagu sheegay cilooyin baa lagu sheegay waa oga muxadisiinta weeye waa oga hawsha ayada laakiin waa xadiis saxiixa bimaa qablow xadiisii hadda aan sheego ka horraysay iyo kuwo kaloon soo wado oo muxaadirka laftiisa uu ku qaldamay laakiin aan soo wada caawa aanay sheegayn oo dib u dhigtay dagaalkan waxaa kale wiilasha u daayo dagaalku waa dembiganaya moogta maxaa la yidhaa hawlahaas maxaa la yidhahdaa udub laakiin xadiiskaanu waa saxiix weeye xadiis hadda soo midoo saxiix ku sunan ibnu maaja saxiixiisaan ka fiirin kartaa halkaasaa ka fiirinaysaa raqamka midkaa ku xigow xadiista ayada ah yaan ku gebagabaynahayaa xadiista ayadaa saddexdaa ah, muxaadirku ma sheegin waa inka qariyey wey xasku la dhigay xaajatan fii nafsihi asagaa yaqaan wuxuu u qariyay asagaa la weydiin yowmalqiyaamo iyo adduunka labadaba wuxuu u qariyay xadiista ayada saddexdaan sheegay iyo xadiis kaloo badan iyo aasaar badan shib buu ka yidhi waana qariy waana ka aamusay muxuu ga aamusay way su-aashu wey laba unbay ixtimaali kartaa laba laa taalita lahu inuusan aqoon oo usan cilmi u lahayn oo jaahil ka yahay laa yacrifuha waa qodob waa macquul laba waxaa macquul ah inuu yaqaanay laakiin kas u qariyo labadaa qodob baa dhici karta qodob saddexaad annagu ma hayno hadduu jaahil yahay oo usan garanayno cilmi u lahayn adoon cilmi u lahayn inaad xadiista ka hadasho oo sunnada ka hadasho oo masaajidda lagaa kari waayo ma garbaad u leeda gar ma u leeda su-aal lagu weydiiyo ma garbaa oo fadwo lagu weydiyo ood fadwooto ma garbaad u leeda inaad kutub akrido cilmi akrido masaajid aad cilmi ka akrido ma baad u leeda anaa hadda fadwoonahaya caawa anaa hadda fadwoonahaya horta aan ku daro aan ku daro hadduusan aqoon hadduu yaqaanay laakiin inka qariyey wuu yaqaana waana ogaa laakiin waa inka qariyey waa yaqaanay hawsha shibuu ka yira waa inka qariye hadduu marka jaahil uuga sugnaayo aqoon darro uga sugnaa iyo hadduu ogaayo inka qariyey labadaba ninka noocaasa in fadwo la weyddiiyo cilmi laga qaato diin uu akhriyo masaajidda uu fadhiisto fadwo la weyddiiyo horta ma bannaan tahay mise ma bannaana anaa fadwoonahaya laa yajuus ninka noocaasa fadwo in la weyddiiyo masaajid kutub ka akhriyo cilmi laga qaato sheekhow masaladaa ka warran la yidhaahdo laa yajuus xaaraam weeye wixii ka dhashan anaa la weyddiinaya Ah, wixii mas-uuliyaddeeda anaa qaadahayo anaa u qoolan ninka noocaasa laa yus'al ah, liannahu maxaa yeelay ima annahu jaahil wa ima annahu khaa'in wey inuu ama jaahil yahay ama khaa'in iyo diinta qarinaya labada unbu mid ku aroorsanayaawo hadalladu waa aad adkaynaynaa waxaan u adkaynaynaa maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye fasharid maxaa leeya man khalfahum wey fasharid bihim man khalfahum weeye si aan ciddaba u soo dhiiran ayaan adkaynayna aan udhuujinaynaa xadiista ayadaan maxaa ku gebagabaynahayaa nusuusta iyo wixii soo haray iyo howlo badanoo ii dhiman dib baan u dhiganahayaa majliska hadka intaas ku ekaanaya muxaadarada caawan ku gebagabaynahayaa culammada masaajidkan maamulkiisa haya jazaahum allahu khayr abaal baanu hayaa masaajidka ay siiyeen mambarkooda ay siiyeen faraskooda ay siiyeen waran balankooda ay siyeerdho wax isaga celi hee abaal baan u hayaa nimankaa iyagaa halkaasaana ku gebagabaynahaya laba majlis oo kale iyo saddex waxay noqotaba dib baan u dhiganahayaa wadaad masaajid kaloo la ii ogolaado iyo meesh kaloo la ii ogolado haddaan masaajid dhulka la ii ogolaadana isagaan ka jeedin haddii masaajid dhulka aan waayana midka cirka ku yaallahee yaan ka jeedinaya waa inii sheegay waana soo sheegi doonaa hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalih waasxaabi